بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود أسلموا, أسلموا تسلموا قال المصنف رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود أسلموا تسلموا hadalka uu nabigu yidhi calayh salaam yahuudda isagoo dacwada u bandhigaya aslimuu yahuuday islaama taslamuu waad nabadgelaysaane islaamka soo gala islaamka oo la soo galo waxaa lagu helaa nabad baa lagu helaa fi اdunyaa min alqatli wاljizya adduunyada waxaad ku badbaadaysaan naftiinnana way badbaadi jizye iyo maallana naga qaadi maayo gaar ah wa fi اlaakhirati waad ka badbaadaysaa min alcuquubati aw min alciqaabi wاlkhuluudi fi الnaar inaad naarta ku waartaan qaalahu waxaa xadiidkaasi uu ishaaraya musanifka waxaa saa yidhi almaqburiy saciid ibn abi saciid almaqburi kaysaan can abi hurayrata isagoo ka warinaya cabdiraxmaan binu sakhr dowsi intaasuu kaga kaaftoomay musanifka kaga baxay wuxuuna ku imaan doonaa in sha allahu fi kitaabi اljizya ayuu ku imaan doonaa baabu wuxuu ku saabsan yahay idaa aslama qowmun qola hadday islaamaan fii daari اlxarbi dhulkaas gaalada eelulxarbiga ay degan yihiin dhexdooda hadduu qof ku islaamo walxaal lahum uu u sugnaaday dadkaa islaamayna maalun xoolay leeyihiin wa araduuna dhulla waa leeyihiin iyo caqaaraad fa hiya dhulkaa iyo ardadaasi lahum qofkaa islaamay baa iskale dadkaa islaamaa iskale musanifku waa gooyey masaladana waa masala khilaafi ah hadduu qof uu ku dhex islaamo ardilxarbi oo muslimiintii ay dhulkii qabsadaan oo uu yidhaahdo muslim baan ahaa oo muslim baan ahay jamhuurulculamaa sida uu musanifka baabaystay bay ku tageen qaar baa waxay leeyihiin xanafiyada qaar ka mida oo abu yuusuf waaba khilaafay oo jamhuurta waafaqay waxay ku tageen in qofka isagaa ah la siinayo wixii xoolo uu leeyahay oon ka ahayn alcaqaar daaraha iyo dhulka iyo fay lilmuslimiina weeyaan buu muslimiintaa iska leh oo qaadanaya laakiin wixii uu lahaa xoolo nool iyo kale iyo waa loo daynayaa buleeyihi sidaa laakiin musanifku uu baabaystay bay jamhuurtu ku tageen <coughs> xadiidkuse waad arki doontaa waxaa laga fahmi doona baabka asagaa ujeeddada uu musanifka baabka u keenay iyo mudaabaqatuhu fi lxadiid xadiidka siduu u daabaqay qaala xadaanaa maxmuud maxmuud ibnu khaylaan qaala akhbarana cabdullaahi ibnu mubaarak almarwasi qaala akhbarana macmar ibnu rashid اlasdi can الzuhriyi moxamed can caliy bni xusein ali bn xusein bn xusein ali bn abi daalibka weeyaanoo zayn caabidiinka weeye caligaas zayn caabidiin can camr bn cuثmaan bn cafaan can usama bn zayd radi allahu canhuma usama bn zayd ibnu sharaxbiil اlkelbi qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi ya rasuula rasuul allow ayna tanzilu xaggeed degi doontaa ood ratayna degto hadan berri fii xajatihi xajkiisi buu sidaa ku yidhi xajat ulwadaac markuu nabigu uu maka imaaday yaa waxaa lihi xaggeed ka degi doontaa maka guryeed degi booskeed degi qaala wuxuu yidhi wahal taraka lanaa caqiilun caqiil ma nooga tegay manzilan wax boos ah wax guriga uu nooga tegay miyaa jirta caqiil bin abi aalib ibnu cami rasuuli illaah ahu cali ashaqiiq markuu nabiga calayh salaam iyo cali ay hijroodeen dhulkii ka isku ahaayeen ay wada lahaayeen ay deganaayeen caqiil iyo ninkii ahaa daalib baa iska iibsaday iska gatay marka daalib isagoo gaalibuu ku dhintay caqiilna waa kii dee soo islaamay radi allahu canhu wa ardaa beeciisii caqiil nabiga calayh salaam waa fuliyey oo inuu asaxay wax dhacay oo tegay uu yahay kol haddii qof asagoo muslim ahayn tasarufkiisii la ogolaaday hadduu islaamana xoolihiisa asaga ku tasarufi oo iska leh wataa mudaabaqada halkaasu ka wadaa min baab alowla baa loo soo dejin qiyaasul waxa la yidhahdo caqiil dhulkii asaga ahaa fii daari lxarbi buu joogay waa tasarufay kadibna markii uu islaamay tasarufkiisii waagaa dhacay faraha laga qaaday lagama daba tegine hadduu marka asagoo muslima dhulka loogu imaan lahaana de weeyaan asagaa xaq ula wey macnuhu saas ka wadaa uma qaala wuxuu yidhi naxnu naaziluuna waxaan degi doonaa bu nabigu alayh salaam qadan beri bikhayfi bani kirana khayf bani kirana meesha la yidhaahdo ayaan degi doonaa almuxasab baan degi doonaa waa laba meelo isku dhowey khayfku waa waa meesha yartaadga inay tobaga hoostooda ay maraan ayaa khayf la yidhaahdaa wa minhu masjid lkhayf masjidka masjid lkhayf la yihahda mina ku yaala buurta dhambaceedu ku yaala hoostan hoostana waa dooxooyin iyo toogii waxbaa ka mara toogii waxbaa ka mara waaba hoose wey marka kayf waxaa la yidhahdaa dhulka sidaas oo kale oo yar koreeya hoosta laakiin togagaiyo ay ka maraan baa kayf la yidhahdaa bikayfi bani kinaana musanifkiisa wuxuu ku magacaab ku tilmaami doona zuuri alwaadi toga laftirkiisa almuxasab baan tegi doonaa muxasabku meeshaasay u dhowdaa kayf bani kinaana la yidhahdo waa meeshii magacyaha badneed abdax iyo batxaa iyo taxsiib iyo muxasab iyo intaba waa la yidhaahdaa khayf bani kinaanana waa la dhaha xayu meeshii baan degi doonaa kaasabad qurayshun quraysh ay isku dhaarsatay cala lkufri gaalnimada meel ay degi iskugu imaadeen ay ku shireen oo shir dulmi ahoo nabiga calayh salaam iyo qowskiisii banu haashim lagu fuquuqay oo la yidhi haddiinay moxamed noo soo dhiibin niman kale banu haashim oo gacantaanada ayna soo gelinin aan goodoominno waxba laga gadin waxba loo gadin lagana gadan maaratay iyagana laga gadanin iyagana aynaga gadanin baycan wa labada way ka xarimeen waxba yaana ka guursanin bay dheheen waxaa ku raacay marka banu haashim oo yidhi walaalahana waxay ku noolaadaan baan ku noolaanaynaa nimankii ahaa muxuu ahaa banilmualib ayaa raacay halkii ayag ahaayee marka ay galeen ee heshiiskaa iyo ballanta ay ku galeen ee nabiga lagu faquuqay calayh salaam iyo ehelkiisii reerkiisii ayaa waxaad soo wareegtee dee fatxu maka waa kii la qabsaday dhulkii dhulkii dhul muslim buu noqday nabiga calayh salaatu wasalaam xaajatulwadaac buu wuxuu yidhi halkaasaan degaynaa annagoo ilaahay ku shukrinayna subxaana wa tacaala meeshii dulmiga ka dhacay ee cadowgu isku bahaystay ee islaamka lagula dagaalay halkii baan degaynaa bui rasuulka calayhi salaatu wasalaam wadaalika waxayna ahayd sababtu anna bani kinaanata xaalafad waxay taxaaluf iyo heshiis ay gashay oo la dhaarsatay oo isdhaarsadeen qurayshan quraysh bay isdhaarsadeen calaa bani haashim reer bani haashim korkooda in la cunaqabateeyo calaa an laa yubaayicuuhum inay waxba ka gadanin walaa yuuwuhum ayna soo dhowaynin ayay isku dhaarsadeen qaala zuhri wuxuu yidhi walkhayfu lwaadi waadigaa khayf la dhahaa waadiga marka waa agmaraa meeshaa ka koraysa ee waadiga gudaheeda aan ahayn ayaana loola jeedaa bay leeyihin qaala xadaanaa ismaaciilu ismaaciil bin abi uways wasmahu ismaaciil bin cabdillahi abi uwayska cabdillahi la dhahay ibnu ukhti maalik maalik ibnu anas yo abtigii oo uu ka wariya walaashii baa dhashay qaala xadaanii maaliku ibnu anasin can zayd bnu aslam alcadawi can abihi aslam mawla cumar bn khaaab alcadawiyi mawlaahum bay dhahan markaasoo kale reer banu cadi ayuu mxuu ahaa cumar qowskiisa lagu abtiriyey marka xaggan waa mawlaahan wey abtirkaas ana cumar ibn اlkhaaab radia allahu canhu istacmala wuxuu shaqo siiye mas-uul ka dhigay oo camal iyo shaqo ooga dhigay u dhiibay mowlan lahu nin mawlihiisii ahaa oo yudcaa loogu yeero lahu asaga hunayan la yidhaahdo cala buu u dhiibay dhulkii xidhnaa ee baagga waxa hadda la dhaho baagga la dhaho ama sharmada la yidhaahdo dhul oobanoo xidhan oy dowladdu ay mas-uul ka tahay oo danaha caamka uu loo adeegsado xoolaha dadkana laga ilaaliyo ayaa la dhihi jiray xima xima baa la dhihi jiray soo daadaysgareed baana ah, hadaa jeebka waa soo gashaday ma aqaan meel iga dhaa iskaga sheekh isfuge isbudl sheekh isbudulka ayib wuxuu leeyahay istacmala mawlan lahu yudcaa hunayan hunay la yidhaahdo cala alximaa meeshaa rabada la yidhahday ku taalla ximadu rabada meeshii saxaabigii abu dar radia allahu canhu ku dhiman doono ku dhintay marka ninkanuu madax oga dha wuxuu yidhi adigu waxad uxuu saaran tahay dhulkaa xidhan inaad ilaaliso oo xoolaha dawladda gacantooda ku jira zakada iyo xoolaha la soo aruuriyo jizyaadka iyo xoolaha noocaasoo kale ah inta laga qaybinayo ayaad ku haynaysaa mararka qaar waxay gaari jireen ilaa arbaciina alfan afartan kun bay gaari jireen min ibilin wa khaylin geel iyo fardaa yay gaari jireen ninkana marka mas-uul looga dhigo o la yidhi beertaas ilaali dhulkaa ilaali fa qaala wuxuu marka ula dardaarmay culman radia allahu canhu in ninkan uuna noqonin nin adag oo muslimiinta ku adag oo xilkas waa inuu noqdo mararka qaar dadka goomoon ee masaakiinta ee xoolaha ka dhammaanayan abaaraha xilligooda inuu xoogo u yardaayo marka wuxuu yaa hunay hunayow udmum jaraaxaka gacmahaada iyo dhibacyahaada waxaad ka duntaa cani lmuslimiina muslimiinta xooga u kilkila daweli ha ku adkaynin gacantaada u jilcin muslimiinta wataqii waxaa iska ilaalisaa dacwata almuslimiina muslimiinta habaarkooda haddaad dulmisa iska dhow fa ina dacwata almadluum qofka laga gardaran yahay habaarkiisa mustajaabatu waa la aqbalayaae wa adkhil soo geli beerta iyo ximaha raba suraymati xoogo wax geelaa ninka iska leh surayma halaha yar ee geelaha surayma la yidhahdaa wa rabba alqunayna xaynta yare ariga midka iska leh iskaga ogolow markay u baahdaanoo dhulka kale intuu abaar ka soo noqdo xaalif noqdo aynaan xoogow meeshan baaganaan gelaynaayoon cawskanaan rabnaay dhahaan u yardaa wa iyaaya iyaaya ah, taxdiirka inta badan waxaa loo isticmaalaa kaafulkhiaab iyaaka baa la dhahaa qofa lala hadlaa inaa kibuu qof mutakallim ahaan u isticmaalo waxay leeyihin waa shaad laakiin waxaa laga fahmaya qofka hadduu naftiisiba u isticmaalay taxdiirka qofka mukhaadabkaana min baabi owla wey iyaaya arrintaa aniga xaggayga waa inaan iska ilaalisaa iga ilaalisaa oo adigana iska dhowrtaa oo kale wey waxaa iska ilaalisaa oo kaaga digayaa wa nacami ibni cawf cabdiraxmaan binu coof xoolihiisii faraha badnaa wa nacami ibnu cafaan cumaan binu cafaan radia allaahu canhu xoolihiisii faraha badnaa baaggaha soo gelinaya xeradaa soo gelin fainahumaa labadaa minan kuu sheegay ragga lamidkaa in tahlig hadday halaagsanto maashiyatuhumaa xoolahoodii hadday abaar intay ku dhacdo waxay daaqaan intay waayaan ay halaagsamaan yarjicaa waxay ku soo noqonayaan ilaa naqrin beerihii timirtaha iyo wasarci beerihii kale zuruucdaabay usoo laabanayaan waa niman dhaqaalayo xoolo leh baadiyaha xogo un kabashoon bay ka rabaan ee dhulka magaaladiibaa xoolo ay ku haystaanoo beesharo ahaataya iyo beera ahaataya waxaanay haystaan marka haddii xogo abaar ay qabsato magaaladii bay u baxsanayaan magaalada buuxsan oo beerihiiba u baxsan oo guryahoodiiba u baxsan oo tijaaradii basharada mayaasir aaaba kaana mayaasir saxaaba saxaabada nabiga calayh salaatu wasalaam kuwooda tujaarta ee aqniyaday ka mid ahaayeen marka nimanka ayaga haddii waxoogu ka dhammaado meel u baxsadaan bay helayaan wa ina rabba suraymati halaha yar ee geela ee soddonka ka yar ayaa suraymo la yidhahdaaye ninka iska leh wa rabba alhunaymati xaynta yara ariga ninka iska leh in hadday halaagsanto maashiyatuhumaa xoolahoodii ay dhaqanaayeen ay dheefsanayeen haddii ka halaagsanto abaar ay fuuqsato yaatini waa ii imaanayaa bibanihi carruurtiisa isagoo wato dagaag ah oo carruurtii gacmaha jiidi ayuu magaalada soo geli meel kalu aadi male buunow samaysan oo magaalada korkeeduu degi anigibuu la qabsan dhaqaalihii dowladda iyo khasnaddii dowladdu markaa ayuu u baahanaya fa markaasu wuxuu dhihi yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkeedii buu idhe haye isaacidee abaar bay u dhacday faqribaa ay haya waa kuwa caruurti gacantaa walaaya haweenkii ciyaalkii reerkii waxisiya wax isaaciday buu leeyahy afa mayaan ka tegi marka ana anigu laa aba laka aabba kuuma sugnaanin hunayow aabbahaa waaye iyagoo sidaasoo dad soo dagaalay oo magaalada lagu ku soo jabsaday oo soo cararay oo qaxooti ah oo na soo duldegay xilgi iyo mas-uuliyadna aan u hayno dadka minahan ka qabsanaynaa wixii bajad iyo dhaqaalo la hayay horumar loogu talagalay ayaa ayaga lagu bixinaya marka ayagaa lagu bixin ayayi ayaan ku bixinaynaa abaartii iyo waraabintii iyo xoolao iyo xoolgadidoodii iyo dejintoodii iyo raashinsiintoodii iyo dibidejintoodii baan dhaqaalo naga gelaya falmaw marka biyaha inaan u ilaalino biyaha wax ka siino walkala cawska inaan wax ka siinaa haysaw iga fudud calaya korkayga min adahabi dahabi walwariqi fido inaan siiyo inaan dahab iyo fido iyo dhaqaalihii aan wax ku wadwadnay aan ayaa ku sii daayo inay marka hore baadiyahooda lagu ilaaliyo oo xoolahooda maarata loo dhowro oo xanaanadooda la ilaaliyo oo ceelal iyo biyo loo sameeyo oo halkaa lagu dhowro oo calfi la siiyo ayaa nooga raqiisan oo nooga sahlan inaan maarata khasnadii dowladda wixii loogu talagalay horumarkii kale ayagaan kusii daayo fiiri cumar radi allahu canhu daka dakaa cumar iyo sida uu maaragtay u yaqaano maaraynta arrimaha dowladda iyo mujtamaca iyo ummadda maarayntooda si u yaqaana radia allahu canhu wa ardaa dadka baadiyaha jee wax yar bay iskaga baahan yihin xoolihiisaa soomaali oo qalan oo gaban dawlad iyo dad kale u yaqaanaa ma jirtaba markii dhaqaalaha la dejinaayo wax weyn oo ayaga ku hagaagi oo kuwabixi maba jiraba waxbaba kuma baxayo magaalada dadka jooga ee xoolaha aan haysanin maadidi ku muushaar raba iyo mid kontraktir raba iyo mid maarata waxbarasho raba iyo ku isbitaal raba kuwa mayaacayo dinayo dhaqaalihii fuuqsanayo marka dadkaa noocaas ah oo laga yaaba mujtamaca qaybta u badanba inay yihiin innagoo kale haddii halkooda lagu ilaalin waayo lagu ogaan waayo waxay noqonaysaa ummadii oo dhan inay u baahato khasnadii dowladda u baahato dhaqaalii dowladda u baahato markaasaa waxay noqonaysaa noloshii in lala xarbiyo oo noloshii lagu dagaalo oo noloshii un sidii loo noolaan lahaa bes ayay sheekada noqon wax kale oo horumaraya waxay tir quutu daruurigii baa laiskugu imaanaya tanaa laiskugu imaan intayna taa dhicin marka dadka baadiyaha waa in meeshada lagu ogaado lagu dhaqaaleeyo hadday noqoto xoolahoodoo la daaweeyo iyo hadday noqoto biyo meeshii ka cabaayaan loo sameeyo iyo hadday noqoto marka ayaga ay yar baahdaan arrimahaadaas in loo istaago ayaa lagmaarmaana wuxuu leeyahy falmaau biyaha iyo walkalaa cawska oo wax ka siiyo oon u maareeyo oon u hagaajiyo yaa aysaru calaya iga fudud min adahabi dahabi wawariqi fido inaan siiyo wa ayamullaahi ilaahay baa ku dhaartay ayamullaahi waxay ka mid tahay aqsaamta dhaarahay ka mid tahy ka cahdullaahi oo kale weeye iyo camrullaahi oo kale inahum la yarown waxayba u arkayaan dadkaa baadiyaha jooga anii qad dalamtu inaan dulmiyey inaan dulmiyey u arkayaanu dhulka weyn een xidhay cuqdadba bii qabaanba oo waxay leeyihiin dhulka anaga baa la xidhay oo baagaaro xidhay oo xoolihii noo daaqaanba iyagaaba muuqsanayo maramarsanayo ayagaaba maramarisi oo hadlaayo oo dulmi sheeganayaba haddaa marka iyagoo sidaa haddana ah, kikalaalkeen ah, shukran shukran mashahaajirsi dadku waa wada indhaha afartan haddaad gaadho waa kuu dhammaatay axadu mashaayikhina sheekh cabdiraxmaan cumar raxmat ullaahi waxafidahu allahu calayhi allah xifdiye maalin kitaab loo akrinaayo naxwaha qadru nada waan xasuustaa markaasuu uu kuyaalihi soo iloobay nin buu u dirsaday wuxuu yidhi ord ii raadi intuu maqnaa buu hadal nagu tuuray wuxuu yidhi intaynan meeshaan gaarray gaarin wax barta intaasuu yidhi marka hadihi riwaayati min shayki arwiiha ilaykum idinkana waa idin warinaya intayna indhala'aantan iyo indhayarida ilaahna indhahanama tiree nasal allah an yumatacana biasmaacina waabsaarina waquwaatina abadan ma axyaytana ma axyaana allah subxana wa tacala ilahay ha noo ilaaliyo laakiin bacfi waa iska imaanaya dadaa wadata haddii indhaha laga qabsan kara ma cudurrada waba iska jiraan haddii inkastoo hadda da weynay sii jirin waxaa laga yaaba waxyaalo kale inay jirto wa kuka ayib cumar radi allahu canhu cumar alfaaruq u soo noqo <clears throat> wuxuu yihi waa yam ullahi inahum la yarown anii qad dalamtum inaan dulmiyay bay u arkayaanba inahaa beertan iyo dhulkan aan xidhanay libilaadihim wadankoodiibay ku taallaa waa meeshay degi jireen ama kasoo gaar ay ku soo gaareen ee weligood ay ku noolaayeen taqaataluu caleyha ay ku dagaalameen fi ljaahiliyati islaamka ka hor ay ku dagaalami jireen qabaa'isha iyo dadka kale ay kula dagaalami jireen waa aslamu ay ku dul islaameen caleyha korkeeda fi lislaam markay soo islaameenna dhulka ayagoo joogan baa loogu imaado ku islaameen saa darteed haddii dhulkood in la yidhaahdo waa la xidhay ma soo geli kartaan cawskii iyo dawgii iyo garoorihii wixii oo muuqda xoolahooda ay gaajo ay abaara u dhammaadaan daw ma aha tadalumkooda iyo dulmisheegadkoodaasi garbay ku yeelanayaan waladii nafsii biyadii ilaahay baan ku dhaartay lowla maalu ladii hadduunan hayn xoolaha axmilu calayhi aan ku xumbaarayo fii sabiililah ilahi waddadiis xoolaha jihaadka lagu talagalay fardaha iyo awrta iyo xoolaha caamka ee maslaxada caamka haddaynan ahayn maa xamaytu calayhim kama ooteen min bilaadihim dhulkooda shibran taako hal taakaa kama xidheen buu yidhi dantii caamkeeda un baan u khasbaysee dhulkooda kama taabteen buu leeyahy cumar radi allahu canhu fi xadiii ma kaana fiihi cumar min alquwati wa jawdati nabari wa shifqati cala almuslimiin aragtida dheer ee cumar iyo dhimrinta uu mujtamaca u dhimrin jiray baa laga qaadanaya xadiidka radia allahu canhu wa waana siyaasata alxakiima asiyaasa sharciya dadaan weligoodba akhrisanin diin iyo dowladnimo iyo waxay soo mareen salafulumma iyo khulafaa uraashidiin iyo cumarulfaaruuq oo la yaqaano alqada fi cumar laba mujalado waaweyn ba laga qoray alqada fii cumar laba mujalladoo dakhmi ah keliya qadihiisi iyo wuxuu xukumi jiray qof marka aan akhrisanin siyaasa sharciya u malayn maayo inuu ku guulaysanayo hogaan ummad intuu waxbaan hogaamin yihahdo inuu ku guulaysana malayn maayo ah. waa in la bartaa cumar radi allahu canhu si wax u maamuli jiray asagaa wax badan oo hadda la haystana laga soo gaaray oo faahfaahiyey qawaaciddii caamkeed iyo adiladii maaragtay caamkeeda ee qur-aanka iyo sunnada ee nabigeena hadyigiisa ahaa in badan cumar radi allahu canhu banaanku soo dhigo u haray uu caddeeyey baabu wuxuu ku saabsan yahay kitaabat limaami nnaasa imaamka dadka hogaamiyaha u ah mas-uuliyiinta mas-uulka u ah inuu qoro tirakooba annaas dadka inuu tirakoobo tirakoobka waxa la yidhahdo tirakoobka waxay ka macno tahay in dadka la ogaado bal tiradooda sida loo tayeyn lahaana laga fikiro tirada haddii la ogaado tayeyn baa imaan dadka waxaa weye sharaaix mujtamac way kala duwan yihin qaybaha qaar baa haweene qaar baa raga qaar baa dhalinyarada qaar baa duqeeya qaar baa waxbarasho ku jira qaar baa jiran marka qolo walbaba marka siday tahay si loogu qaabilo loo ogaado maskaxda loogu hayo majaaniinta walwaalan inta wax baranaysa tirakoob marka waa in la helaa waa in tirakoob la helaa si dhaqaalihii qolo walbaba waxay mudnaayeen loo ogaado oo lagu lagu miisaamo si cadowga laftirkiisa loo ogaado tirada iyo cududa loo haystee lagu qaabili karo maxaa gaashaanqaad oon haysanaa maxaa dagaalyahan oon haysanaa maxaa kale oo maaragtay arrimahaasoo dhanba waxay u baahan tahay horta inaad ka warayso mujtamacaad hogaaminayso tiradooda intay tahay si aad tayadooda aad u raadiso iyo waxtarkooda xadaanaa muxamed bnu yuusufin qaala xadaanaa sufyaan athawri can alacma sulaymaan ibni miiraan alkaahili can abiwaali shaqiiq bni salma can xudayfata bni yamaan radi allah canhu qaal qaala nabiyu sala allahu alay wasalam nabig wuxuu yidhi uktubuu lii ii qoroo riwaayo kale ixsuu lii ii tirakooba ii tirakooba ixsuu waa soo hortay nanbaa ii tirakoobaysaan talaafada bilislaam qofkii islaam ku hadlay oo minannaas dadka ka mid ah tawxiidka ku dhawaaqay waa la tirina xataa munaafiqiintii tawxiid muku dhawaaqeene bal itawakaba fakatabnaa lahu waanu soo qoray nabiga calayh salaam alfan wahamsamiati rajul kun iyo shan boqol oo nin baan ka dhignay buu yidhi markii la soo arooriy la soo jaabay jaabeer saxaaba uxid islaanaha maalintaas kun iyo shan boqol bay noqdeen markaasa faqulnaa waxaan nidhi buu leehay saxaabadii nakhaafu nakaafu nakhaafu an nakhaafu miyaan baqaynaa wanaxnu alfa wahamsumiya annagoo maanta kun iyo shan boqol oo nin gaaray ma qofaan ka baqaynaa jirta ah xoolow tiradii bay la badatay oo in maarata maanta wax war dhigi karo iska celin karo inuusan jirin ay ka baqayaan ayay isku arkaan kun iyo shan boqol wey waxaa ku xeeran malaayiin mumalyana kumanaan iyo malaayiin baa ku raysanoo gaalaa marka ina xoogo waasa uu yar galana waa laga digay oo tiraahdo tirada sideedaba aad wax moodo inkastoo isku kalsooni loo baahan yahay kalsoonida marka laga hadlaayana waxaa weeyaan de in adiga aadan caajis ahayn kaasi lahayn ee wax kalsooni oo naftaada ood leedahay ma leh laa takilnii ilaa nafsi darfata cayn ducadiibaba ka mida in adiga naftaada aad aad wax u aragto wa yowma xunaynin ida acjabatkum karatkum falan tugni cankum shaya waa kii lagu canaantay maalintii xunayn oo toban kun iyo laba kun oo soo raacday maka ka raacday ahayeen tiradoodii markay iscajibiyeen waxaa la yidhi waxba iniima tarin ah, waa kii aad tiradiin waxba tarin weyday guusha iyo nasriga ilahi baa wata sidaas marka saxaabadu fiiri lakiin ayaga himmadooda caaliga ah kun iyo shan boqol bay u arkaan inay yihiin rag hadda qaangaaray oo wax tari kara oo wax iska qaban kara falaqad ra'aytunaa waxaanis aragnay buu leey saxaabigu raggaanagii maalintaan kun iyo shan boqol ahayn u arkeenna inaanan cabsanaynin waxaanis aragnay annagoonan imtixaan ubtuliina annagoonan imtixaamay xataa yumlila rajula nin la yusalli uu tukan waxdaw keligii wahuwa khaa'ifis waa baqaaya annagoo kumanaan ah oo malaayiin badannay oo meel walba islaamka u gaaray yaa waxaanan annagoo cabsanayna oo mid innaga nagamida uu keligii salaadda tukan soo baqaaya ayaga dhexdoodii baa khilaaf dhexdooda lagu riday madaxdoodina waxay noqotay madax aan manhaaju nabuwa waddadii nabiga alay slam ku taagnayn salaadihii bay dayaceen markaasuu ninku intuu soo kaco tukada salaadiisii isagoo geesaas ka fiirinaayo salaada galo yuu hadhow markay imaadaan yuu iskala tukanaya mujaamalatan wa khawfan min alfitna asagoo fitna ka cararayo yuu iskala tukan cabsidaasaana nagaalay buu le imtixaankaasa nagu dhacay xadaanaa cabdaan cabdullahi bn cumaan can abi xamsata can lacmash fawajadnaahum waxaan helay riwaayadan amash sulaymaan ibni miiraan ardadiisii baa iskhilaafay saddex raawi saddex raawi waa iskhilaafay riwaayada hore waxay ahayd riwaayatu sufyaan athawri middan labaadna waa riwaayatu abi xamza can alacmash cabdaan cabdullah bn cuثmaan bn jabala ibn abi rawaad almarwazi abi xamza maxamed ibnu maymuun maxamed ibnu maymuun yashkuri can alacmash sulaymaan bn miiraan alkahili fawajadnaahum buu leeyahay riwaayadooda waxaan helay hamsamiya han boqol inay yihiin shan boqol baan ka dhignay way khilaafsantay tii hore qaala abu muaawiya isagana wuxuu yidhi abu mucaawiya can amash wa isaguna amash buu ka warinaya maa bayna sitimiati ilaa sabcimiya lix boqol ilaa toddoba boqol baa ka dhignay shaki buu geliyay lix boqol ilaa toddoba boqol buu yidhi waana riwaayada uu imaam muslim fii saxiixi ictimaadi wey maa bayna sitimiya ilaa sabcimiya waxaana laogyahay marka laga hadlaayo acmash ruwaadda ka warisa axfaduhum abu mucaawiya yani markii laga hadlaayo raawigaas ile waxaad arkaysaa laba nin oo nin xifdi badan yahay laakiin markii sheekhadan la fiiriyo hebel baa ka yaqaana ayaa la dhihi markii laakiin isku daayo ka kala xifdi badan marka markii laga hadlayo ardada acmash abu mucaawiya xoog badan laakiin markii guud ahaan laiskugu laabto sufyaan thawri baa dhammaantoodba ka xifdi badan radia allahu canhu arda amiir muminiin fi xadiii weeyebe wax gaari kara ma leh walidalika riwaayata sufyaan thawri buu musanifka hormariyey liannahu axfad ljamiic dhammaana saa ka xifdi badan oo ah kun iyo shan boqol inay gaarayeen tiradu ama riwaayada eh, abu xamza isagu wuxuu yidhi shan boqol buu yidhi qaarkood way jamciyeen waxay dhaheen kun iyo shan boqol waa dhammaan rag iyo haween iyo carruur marka laisku daro shan boqol markii la dhahaana waa ragga dagaalyahankaee dagaalami kara wey lix boqol markii la dhahaana dhammaan ragga oo idin waya maca asxaabilacdaar markii laisku daro ee lix boqol gaala ilaa soddon boqol sidaasay qaarka ku jamciyeen qala xadaana abu nucaym alfadl bn dukan qala xadaana sufyaan athawri can ibni jurayjin can camr bni dinaarin can abi macbadin wasmahu naafid magaciisa naafid baa la yihahday can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal jaءa rajulu nin baa u yimid ila nabiyi sal l slam faqaala wuxuu yidhi ya rasuul allah inii anigu kutibtu waxaa laygu qoray fii ghaswati kada wa kada soo maarat kitaabat ljuyuush ciidanka waa qoran yahay intii meel u baxaysa iyo muhiimadda ay u kala baxayaan baa la garanaya waa la tartiiminaya ciidankaasaan ku qorahay wamra'atii haweenaydaydina xaajatan xaajiyad weyo xaj bay u baxday maxramna ma wadato qaala nabigu wuxuu yidhi calayh salam irjic noqoo xuja xaji maca imra'atika haweenaada maceeda orod xaji waa soo marray xadiidka dhowr mar laakiin hadda shaahidka waxaa weeyaan waxaa laygu qoray in qoraal jiray oo ciidanka la qori jiray diiwaan lagu qori jiray ayaad qaadanaysaa cumar radi allahu canhu baa sii ballaariyey diiwaanka saaxibu dawaawiin ayuuba ahaaba radi allahu canhu arda intaasoo dawaawiinah oo kala duwan buu sameeyey cumar radi allahu canhu xilligiisi leannahu xadaaradii xilligii cumar radi allahu canhu islaamka yaa meel walba gaadhay markaasaa deena dad kala duwan iyo diimo kala duwan dad haysta iyo xadaaraad kala duwanna islaamka bay soo galeen wax badan baa marka isbedelay Ah, taariikhda sidii loo qori lahaa waa kii marka lagu wareeray rajab shacbaan iyuu iska leeyahy warqa soo qoro shacbaan sana almaadi miya mase waa sana alqaadim mase sanadkan wey shacbaan tee wey marka waa in hijro la sameeyo oo caam la qoro caam la sameeyo arrimahaasuu marka tartiibiyey dadki waa farabateen wax hebel iyo hebel la dhihi karo kooban oo isku imaanoo shuureyn la dhihi kara maaha qoraal bay u baahan yihin marka in la qoro aqaaliimtii iyo wilaayaadkii iyo madaxdii loo kala qaybiyo nidaamka saa loo tartiibiyo arrimahaas oo dhanba marka baahidaatimid <coughs> qaala musannifu raximah اllah in allaha alla yuayidu addiina ilaahay diinta wuxuu ku xoojinayaa mararka qaar birajuli ilfaajiri nin faajir ah fujuurka ama kufriga gaalnimo ahaado ama macsiye iyo dembi ha ahaadee qof caasi ah oo faasiqa ama gaalba ah yuu ilahay mararka qaar diinta ku xoojinaya subxana wa tacaala marka waxa uu ku xoojinaayo diinta uu ku taraayo waa laga qaabanaya waa laga aqbalaya laasiyama haddii aan cabsi kale laga qabin cabsi kale haddaan laga qabin riwaayada marka waxaa jirta uu nabigu alayh salam aa fi saxiix inii umirtu anlaa astacina bimushrikin gaal ma kaalmaysanayo marka gaal ma kaalmaysanayo ninkaasi nin qadiyatu xayn bay ahayd markuu nabigu usii baxayey dagaalkii qaswa usii baxayey baa ninka dal ka soo gaaray beder baa jeclahay marka waxaa li waa hebel oo geesi oo la yaqaana saxaabada ku faraxtay markaasuu nabiga alay salam wuxuu yii ma islaamtay markaasuu wuxuu yidhi maya oraskana qobri fa inii laa astaciinu aw lan astaciinu bimushrik gaal ma kaalmaysanaaye waa laabtay haddana waa soo laabtay markaasuu darda nala socdaa ma islaantay bu yidhi ma eh, islaamin bu yidhi orad noqaal la yidhi ma kaalmaysanaya gaale marka saddexaad baa wuxuu yidhi waan islaamay marka qaarkood waxay leeyihin masalada qadiyatu cayn bay ahayd ninkaasa si gaara ah ayaa maarata nabiga calayh salaam uu rabay inuu islaamnimada uu galo rajadaasna waa ka qabay wa huwa ma xasal oo waxay dhacay saasay ahayd wailaa waxaa soo aroortay safwaan binu umaya waa kii nabiga calayh salaam ka qaatay intaas oo seef iyo warmo iyo duruuc qaswat eh, alxurayn waa kay kaga qaatay markii dambena nabig alay slam xoolaha siiyey iyo qisooyinkan hadda soo socdaba marka qof aan ah, muslim ahayn ama faajiro faasiqa yaa mararka qaarkood ila diinta ku xoojinaya qof baa masaajid dhisi wahuwa laa yusalli inuuna tukanin baaba dhici kartaba salaad baynuuna imaaninba ah, dad muslimiin wax u qaban wax u aruurin gaal baa laga yaba inu yaaba muslimba unan ahay ama uuna wanaagsanayn asaga laftarkiisa waa dhici kartaa almuhim diintan ilahay baa iska leh inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduuna bay ku socotaa ilaha isagaa xifdinaya qofkuu rabuuna u soo adeejinaya sidii loo xifdin lahaa xadaana abulyaman alxakam bnu naafici qaal akhbarana shucayb can zulixa وxadثna محمد بن غyلان qال xadثna cبدالرزاق qال أخبرna معمر بن راشد عن الزهري عن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قاal شhahidna mعa رasuuل الlahi صل sل nabig maciisaan xaadiray oo la soconay dagaal baa la galay faqاala للرaجuل miman ydعي الإسلام dadkii muslimiinta sheeganaya nin kamida yuu nabigu calayhi salaam faqaala nabigaa wuxuu yidhi lirajuli ninbu wuxuu ku yidhi ka yidhi oo dadka u sheegay niman kamida yadaci lislaama islaamnimada sheeganayey haada min ahli naar ninkaas islaamnimada sheeganaya nugu dhex jiro waa ahlu naar buu nabig alayh salatu wasalaam saxaabadu waa yaabeen bal ninkan warkiisa ogaanaya meeshu ku dhammaada khaatimadiisa iyo wuxuu ku gabagabooween ogaana layidhi falamaa xadara alqitaalu dagaalkii markii uu xaadiro dagaalkii la galay qaatala rajulu ninkii asaga aha waa dagaalamay qitaalan dagaal shadiidan daran oo cadowgu si fiican ayuu la dagaalamay faasaabathu waxaa ku dhacday jaraaxatu dhaawac waaba dhaawacbayba faqiila markaasaa waxaa la yidhi yaa rasuul allah alladii qulta ninka aad tiri inahu min ahli naar wahyu naar fainahu qaatalaniyahu maanta waa dagaalamay qitaalan dagaal shadiidan daran waqad maata waana dhintay warkaasa soo yeehay marka hore inuu dhintaa loo mareeyey dhimay khaatimadiisi maxay noqotay inuu dee fii sabiil illahi ku dhintay kol hadduu ninka fii sabiil illahi ku dhintay haddee sa annaga saa muslimnimo ma u qaadana wey faqaala nabi sal slm baa wuxuu yidhi ila naari xataa hadduu dhintay agga naarta xagga naartu jiraa qaala fakaada bacdu nnaas dadka qaar baa waxay ku sigteen an yartaaba inuu shakiyo oy dhahaan maxaa dhacay see ninkan muslimka loo leeya waa ahlunaar waaba wixii la rabo dhan buu la yimide fa baynamaa hum calaa dalik saxaabada iyagoo sidaasa ah, id qiila waxaa haddana la yidhioo soo baxday inahu ninkii lam yamut weli inuu dhimanin ninkii weli ma dhiman waa noolya waasa dhaawac walaakin bihi jiraaxun dhaawac baa ku sugan shadiidan daran falama kaana min aleyli habeenkii markii la gaaray lam yasbir ma sabrin cala ljiraaxi daawici ooma sabrinoo faqatala nafsahu naftiisi buu dilay naftiisi buu dilay isagaa isgowracay kuma kalsoonaan qadarka alle ee ku dhacay muminma ma ahaen xaqiiqo ah saas darteed buu qatala nafsahu naftiisa dilay fauqbira anabiyu sala allahu alay wasalam baa loo sheegay bidalika arrinkii ninkii waa isdilay faqaala wuxuu yidhi allahu akbar ashhadu waxaan qira anii cabdullaahi wa rasuulu inaan ahay oo warkaan idhaahdo war xagga alle ka yimid uu yahay ii kala yaabaysaan xagg alla war ka yimid inuu yahayo rasuul allah oo xaqa ayaa markhaati ka ahay uma amara bilaalan bilaal buu amray fanaadaa fi nnaasi dadkii dhexdoodii buu dhawaaqay inahu laa yadkhulu ljannata janno inuunan gelaynin ilaa nafsu naf mooyeene muslima alle u hogaansantay oo mu'minada waina allaha ilaahayna la yu'ayidu hada diina diinkan inuu ku xoojinayo birajuli ilfaajiri nin faajir oo faasiq oo ama gaalba ah ayuu ilahay ku xoojinaya arrintaasaa ku ogow baa lihi nasal اllah asalaamata wاlcaafiya waxusna khaatima baabun wuxuu ku saabsan yahay man ta'amara fi اlxarb dagaalka gudihiisa ninkii amiir iska dhigo asagaba issharaxaba ismagacaababa min kayri imratin asagoo nina uuna madax ka dhigin oo magacaabin idaa goortii bay bannaan tahay khaafal caduwa cadowga uu ka boqo arrintu haddii gacanta ka baxayso hoggaan la'aana loo baaba'ayo asagana ehel uu yahay inuu ummadda hogaamiyo xilkii waa la wareegi karaa tacayanad alayhi waa ku caynowday tacayanad calayhi bay dhaan mar muuqadaha iyo qaadinimo kugu caynoobi fatwada mar bay kugu caynoobi imaarada iyo mas-uuliyadda mar bay kugu caynoobi haddii ummaddu ay dhumi dhibaato iyo fawdo iyo burbur eh, u dhici xilkan aad ogtahay inaad ka soo bixi karto markaa iyada waxaad dhihi kartaa ijcalnii calaa khazaain alard waad dhihi kartaa ah, ilka waadna wareegi kartaa xadaana yacquub ibn ibraahim adawraqi qaala xadaana ibnu culaya ismaaciil ibn ibraahim can ayuuba can xumayd ibni hilaal can anas bn maalikin radi allahu canhu qaal khaaba rasuulu lahi baa khudbeeyey alayhi salaau wasalaam faqaala wuxuu yidhi akhada raaya saxaabuu diray nabiga alayh salaam saxaabadii saddex kun bay ahaayeen baa laleeyahay qaswat lmu'ta markuu uu diray saxaabadaas ayuu wuxuu madax oga dhigay nin madax oga saddex nin buu saas kuu xijisiiyey nabiga alayh salaatu wasalaam zayd buu marka hore u dhiibo yiri zayd adaa madax noqon hadduu dhinto waxaa ku xili jacfar hadduu dhinto cabdullahi rawaaxa dambeeye waxay ku baxeen niman la yidhahdo ruum carabtii dhan waa laga baxay markaasay waxay la yimaadeen aalaaf min aljeish kumanaan ilaa afartan kun waa la sheegay la yimaadeen saxaabada way shakiyeen waxay dhaheen waase tiradan tirada la tahli karo meehe nabigaan warqad u qorno hadduu soo insixaabna dhaanaan soo insixaabno haddii kalena amarkiisa unan qaadano cabdullah bn rawaxa radi allahu canhu ninka shaaciru rasuuli ayaa istaagay guwaabuu marka qaatay waa guwaabiyey waa la hadlay muxoog iyo tiraan weligeenna ku guulaysanay oon dagaal ku geli jiray nasriga ilaahay baa xaliif noo aha oo garab ah ka haysanay ma innaga hadda ka hor tirabadnin ku dagaalami jiray ilahay intaan tala saaran aan dagaalamno sidii baa waa la dagaalamay markaasaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam halkaa iyagoo dagaalkii wada ayaa halkaa looga muujiyey sala allah aleh wasalam ilintaa ka socota waana sheegaya akhada raayata calankii waxaa qabtay zaydu zayd baa qabtay oo la wareegay oo calankii ciidanka hogaamiyaha isaga u ahaa fa usiiba waa la asiibay oo waa la dilay uma akhadaha jacfarun jacfar baa la wareegay ibn abi aalib fa usiiba isagana waa la dilay uma akhadaha cabdullaahi binu rawaxa la wareegay fa usiiba isagana waa la dilay saddexdiisay u kala horreeyeen bu nin walbaba yo u shahiiday xataa jacfar radi allahu canhu gacantii midigteeda uu ku hayay markii laga gooyey tii midaa ku qabsa laga gooyey labadii gacmood markaasuu dana saa iskuu dhegay iskuu dhejiyey oo calankiibuu yuu ku dhejiyey muxuu ahaa garbihiis ilaa hadda waxaa la yidhahdaa jacfar jacfaru dayaar baa la yidhahdaa ilahay baa subxaana wa tacaala janaaxayn laba garab oo uu ku duula fi ljanna u sameeyey subxaana uma akhadahaa waxaa qabtay buu yihi khaalid ibnu waliid min gayri imratin asagoo nina uunan imaaro iyo mas-uuliyad siinin asagoo nina magacaabin oo madax laga dhigin aniga ma magacaabin oo ma dhihin khaalid baa ku xiga ma dhihin bacd riwaayaat waxay caddaynayaan nin baa booday oo calankii kor u qaaday markaasu wuxuu yihi war calankiini waa kan qof ku heshiiya markaasa waa adiga laftirkaada kugu heshiina inaad nohayso maya buu yidhi markaasa waaa l khaalid marka khaalid baa loo dhiibay marka raalli bay ka yihiin nabiga ma magacaabin alayh salaam laakiin dadkii baa raalli ka ah haddaad marka isu soo bixinayso waa dadka uu raalli kaa yahay oo kuu qanacsan yahay oo ku ogol yahay imaamnimada masaajidka tujinayso kale iyo muxuu ahaa hogaanka kale iyo maamulka kale iyo intaba haddaad istiraado alalahay adaa u cunabaa waa in raalli lagaa yahay lagu qanacsan yahay waa dhici karta waxay dhahaan saad adi ismoodi maahe waa sida lagu malayn ayay dhehen marka adiga mararka qaar waad iska isdoofi kartaa fafatax allahu calayhi ilaahay baa u furay magaaladii iyo dhulka u furayoo awooddii nasrigii ilahay baa siiyey subxaana wa tacaala ilahay baa nasrigii guushi siiyey waxaa leeyahay markii ay dagaalkii intuu jab weyn marka hore gaaray saxaabada gaaray oo habeenkii xoogow waa gabalkii dhacay oo uu la wareeyey khaalid radia allahu canhu baa wuxuu leeyahay taatikadii uu isticmaalay waxaa ka mid ahayd ciidankii fardoolaydaha yaa wuxuu leeyahay caawo dhan ilaa waaguu ka beriyo fardihiina ordaano ah, way baxayaan markaasaa drig bay dhahayan markaasa ciidan gaalada yaasaa loo kormari meel kale usii bixi kuwo kale haddana islaayagiiba haddana soo noqoni markaasa gaalada waxay daheen xalay nimankii madad bay heleen taakule iyo taageeray heleen tiro aanan tabar loo haynin bay heleen iyagoo niya jir ku dhacay ayaa lagu weerar ku qaaday radia allahu canhu ardaa wamaa yasurunii nabiga hadalka wata alayh salaam wuxuu leeyahay ima farax gelinaya o qaala maa yasuruhum ayagaaban ku faraxsanayn annahum cindana inay agteenna ay maanta joogaan oo nool yihiin waxa ay heleen ee khayr iyo barwaaqo iyo janno iyo daarulkaraama ah inay dhexdeenna joogaan maanta kumayna farxeen wa qaala wuxuu yidhi waina caynayhi saxaabi wuxuu leeyay nabiga alay slam markuu intaa hadlaayo labadiisa ilmoodna indhoodna latadrifaani ilin baa ka socota oo oogaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam tadmacu lcayn wayaxzunu lqalb ah, indhaha way ilmeynayaan rasuulka calayh salam qalbigiisana waa walbahaaray laakiin hadal wanaagsan waaan hadal fiican buu ku hadlaya sala allah alay ali wasalam baabu alcawni bilmadad wuxuu ku saabsan yahay alcawnu in laiskugu kaalmeeyo bilmadadi taageero ciidan haddii ciidankii furinta ku jiray ay u baahdaan taageero u baahdaan oo ay tiradooda yaraato oy dhahaan ranama soo kabo waa in madad loo diro madadku waxaa weeye waa alcawn wey asxaab ah, iyo dad kale oo xoojiya oo taageero xoojiya yaa loo diraya qala xadaana moxamed bn bashaar bin dar qala xadaana ibn abi cadiyin wasahl bn yuusuf can saciid saciid bin abi caruuba can qataada bn dicama saduusi can anas radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alay wasalam nabigu ataahu waxaa u yimid riclun wadakwaan niman reer ricli la yihahdo reer dakwaan baa u yimid labadooda la isku daray banu sulaym baa laisku dhahaa wa cusayata reer cusayya o banulixyaab fazacamuu waxay sheegteen been wey zacamuu waxay sheegteen annahum aslamu inay islaameen wastamaduuhu waxay nabiga ka dalbeen madad calaa qowmin qoomkooda korkiis annagu waan islaamnay nimankii baan islaamnaa qoomka anagii ciidanna sii faamadahum nabiyu sal slam nabigu wuxuu ku taageeray bisabciina toddobaatan min ansaar in ansaareed oo qura la yidhahdo qaala anas kunaa nusamihim alqura waxaan ku magacaabi jirnay qura dad qur-aanka yaqaana dalabatulcilmi ah yaxdibuuna binnahaar maalintii iska xaabagurta oo intaa xaabadoodaasay wax ka raadsan jireen irsaaqad wayusalluuna bileyl habeen oo dhanna ruubaan fi leyl salaad u taagan ayay ahaayeen <clears throat> cilmigana xumbaarayo nabiga calayh salaatu wasalaam aan dhinacna u dhaafaynin xoogo xaabay soo goran khalaas waa dhammaatay shaqadoodii wax kale ma uma baxayaan nimankaasuu yidhi niman kana markayna raacinaya bacda riwaayaat waxaa soo aroortay waxay dalbeen inay ahayd in qur-aanka ay baraan oo cilmiga la baro ayay u socdeen dagaalba may ahayn kuwaa kuwii loo diray kuwaan ahayn baa marka dhexdooda u galay oo ku ballan furay oo qadar la yimid oo laayey fandalaquu way tageen bihii nimankii bay la tageen oo israaceen xataa balaquu ilaahay ka gaaraan biiran macuuna meesha la yidhaahdo qadaruu way ku ballan fureen bihim nimankii ay dhaheen hana raacalay ku ballan fureenoo waqataluun way laayeen kuwo kale ugu baaqeen oo dee nimanka kaale markaas ayagoo tataaganoo hadlaaya gadaal waa kii looga yimid faqanata shahra nabiga calayhi salaam bil buu qunuuday yadcuu wuxuu habaaraya calaa ricli reer ricli wadakwaanin reer dakwaan iyo wa banulaxyaan buu habaaraya bilkaamila qunuud baa la dhaha qunuutu naazila qaala qataada wuxuu yidhi xadaanaa anas wuxuu noo warramay xadaanaa anasun qara'uu inay akhriyeen buu noo sheegay bihim nimankaa sababtood qur'aanan quraan kusoo degeen inay akhriyeen buu noo sheegay oo maxay ahayd alaa balliquu canna qawmana bianna qad laqiinaa rabbana faradiya cana wa ardaana aayad qur'aan ay ahaan jirta balliquu canna gaarsiiya qoomana naga gaarsiiya markay dhinteenay shahiideen ay ilaahu naga gaarsiiya qoomkaanagi bianna qad laqiina rabbana in rabbigaana la kulannay faradiya canna uu naga raadli noqday wa ardaana annagana uuna raalli geliye waan ku raalli noqono oon adduunya maanta aanan raalli ku ku noqono xataa oo janna oo ku raalli noqon la siiyey uma rufica dalika bacdu kadibna intaasi waa la kor yeelay nasakh baa la yidhahdaa nasku baa sidiisa wuxuu yahay rafcu xukmin saabiqin bixukmin laaxiqin ayaa nasakh la yidhahdaa rafci rufica dalika bacdu kadib waa la kor yeelay baabin wuxuu ku saabsan yahay man qalaba alcaduwa qofkii cadowgiisii intay isku dhacaan ka qaalib noqda ka adkaada fa aqaama bayna ku nagaada calaa carshatihim gabadoodii iyo gabagabadiiyo meeshii booskii ay ku adkaadeen ku nagaada fala saddex beri carsada waxaa weeyaan goobtii dagaalka daad ka adkaada cadowgaada isla markiiba aadan dhaqaaqine meesha aad ku nagaato aad tusto awoodda aad leedahay ya ninka hay legdee muxuu yihi hay legdee xoogga kusii dambeeyey baa lagaaba yidhi hadda nink si fiican aad iskaga haratood legado si fiican aad intaad sinsaaro u dhigto madaxa waa uga horeeyo dib dambe kuu soo geli maayo marka saddex beri buu nabiga alayh salaam deganaan jiray meesha ayada markaasa waxay dhihi jireen ninka nin fooda la gelin ma aha nin baqina ma aha waan goraynaa ayay leeyihin intaasaa looga jeedaa turiibuuna bi cadu wallahi baa laga rabaa qaala xadaana moxamed bn cabdiraxiim saaiadii wey saaiadii la dhihi jiray laqabkiisa qaala xadaana ruux bnu cubaada qaala xadaana saciid ibn abi carubata can qataada ibni dicaama qaal dakara lanaa anasu bnu malikin baa wuxuu noo sheegay can abi طalxata radi allahu canhu rabiibkiisa ahaa ayuu inooga warramay can inabiyi sala allahu alayh wasalam annahu nabigu <coughs> kaana inuu ahaa idaa dahara calaa qowmin qola hadduu ka adkaado rasuulku aqaama bilcarasha ow bilcarsha meeshii goobtii dagaalkeeduu ku dhagaan jiray alaaa layaali saddex habeen saddex habeen meesha joogi jira rasuulka alayh isalaatu wasalaam taamacahu mucaadun mucaad ibn abi mucaad alcambari weeyaane ayaa mutaabaceeyey wa cabdulacla qaala xadaanaa saciid bay dhaheen ah, ninkaan roox la yihahday mutaabicin roox ibnu cubaada ayay mutaabicinayaan damiirkaasoo ku noqonayaan saciid bin abi caruub uu ka warinaya can qataadi kasii wariye kasii wariyey can anas bni malik can abi طalxa can الnabiy salى اllah alيه wasalam baabun wuxuu ku saabsan yahay man qasama alghaniimata qofkii haniimadii qaybiya fii qaswi asagoo duulaankiiba ku jiro oon ka soo noqoninba duulaankii oo lagu maqan yahay qofkii haniimada qaybiya wa safarihi safarkii dhexdiisa ku qaybiya haniimadii xoolihii gaalada laga soo helay cidihii aan tagna iyo reerihii aan tagna waan dhihine nin walbaba wixiisi gacanta ka geliye masaladan musanifka uu baabaystay labada xadii dhowrka xadii ku keeni doono waxaa weeyaan taqriiban laba xadiid baan umalayn ku keeni doonee waxaa khilaafsan xanafiyada khilaafsan khilaafkooda de waa fuqahada way badan tahay way iskhilaafaani nin walbaba meel buunan fiirinaya waxay leeyihiin laa yajuuzu qismaة اlghaniimati ila biاlistiilaa walaa yakunu istiilaaءun ila xiyaazaة اlmaali ila daar اlislaam hadal noocaasi dhahan waxay leeyihiin xoolaha sidoodaba lama qaybin karo ilaa laga mulkiyo gacanta lagaga dhigo oo qofka uu si fiican gacanta ugu dhigo mulkinna ma suuroobi karto ilaa xoolihii dhulkii muslimiinta la geeyo intaad daarulxarbi aa joogteed gaaya ku dhex jirto waxa aad gacanta ku dhigtay wakti kasta lagaa qaadi karaa oo gacantaada laga war waa lagu alashayaaba ta waa celis baa dhici kara waa lagaa qaadi karaa saa darteed goormaa maalkeed la mulkiday qofkan wuxuu qaybin karaa wuxuu leeyahay mulkiyey marka waa ilaa la geeyo daarulislaam ayay qabaan tii buu musanifka raximahullah mooday uu ku radinaya jamhuurta waa khilaafeen wa qaala raafic baa wuxuu yidhi raafic ibnu khadiij weeyaane kunaa maca nabiyi sala allahu alay wasalam nabigaan la socona bidilxulayfa dilxulayfadan waa mid itihaamo ku taallay maaha midii madiine ku taallay faasabnaa hanaman ari baan helnay wa ibilan geel facadala wuxuu nabigu ekaysiiyey casharatan toban min alhanami aria wuxuu garab dhigay oo cadiil looga dhigay oo la sibay bibaciir neefgeela xoolihii buu qaybiyey dilxulayfa ku qaybiyey ninkii toban neef ariga la siiyo kii kale waxaa la siin oo u dhigma neef geela saasaa marka laiskugu qaybiyey ashaahid waxaa weeyaan bidilxulayfa xanafiyada waxay leedahay dilxulayfa goobtii dagaalka ma aheen wuu ka soo durkay nabiga calayhi salaatu wasalaam xadaanaa hudba bnu khaalidin qaala xadaanaa hamaam ibnu yaxya wey can qataada bni dicama ana anasan ahbarahu qaala ictamara الnabiyu sala اllahu alay wasalam baa cumraystay min aljiciraana meeshaa jiciraana la yirahdo kasoo cumraystay carafaad bay yay u dhowdahay marka laga yara fogaado o jiciraanadan daa'ifna waa ka sokaysaa xayu meeshii buu ku qaybiyey jiciraanadu xayu meeshii waya jiciraanada uu nabiga ka soo cumraystay qasama uu ku qaybiyey qanaa'ima xunayn xunayn xoolihii faraha badnaa ee laga soo helay gaaladii ee xunayn hawaasir laga soo helay meeshuu ku qaybiye wey waa ka marka nabiga isagoo isagoo safar ku jira ayuu qaybiyey ah, marka laakiin waa ka soo baxay xunayn waa ka yimid jiciraanu markaa joogaa oo nabiga calayh salaam maka kama fogaba baabun wuxuu ku saabsan yahay ida htanama lmushrikuuna idaa hanima almushrikuun gaaladu hadday haniimaystaan oo helaan maalaalmuslimi qofka qof muslima xoolihiis bay heleen uma wajadahu lmuslimu muslimkii xoolihiis dib u helay xoolihii ma loo soo celin muslimkii lahaa mise waxaa leey hadda waa haniima waa la qaybsan nin muslima xoolihii baa gaalada gacanta u galay muslimiintii baa duushay oo gaaladii bay la dagaalameen xoole ka soo heleen waxaa ka mid ah ninkii muslimka neefkiis iyo xoolihiisa ka mid a ah neefkiisii qaybta kuma jirta miyaaladhihii iyo qismada iyo khumuska waxa laga bixinayo asaga gaar loo siini kadib baa wixii kale la qaybsani mise waa ku jiraa qaybta ayadana waa masala khilaafiya qaar ba waxay leeyihiin fuqahadu waxaa la fiirinayaa qaar yidhaahda muطlaqan wa muطlaqan tafsiil wey maalan qaar waxay yidhaahdeen muطlaqan qofka muslimka xoolihiisii asagaa iskale muطlaqanta waxaa loo jeedaa qabla alqisma iyo bacda alqisma marka la helaayo intaa wali la qaybsanna ahaato ama intii la qaybsan ahaatee qole waxay dhaheen maya ee eh, mar walbaba qaniimaday ku jirtaa mar qole waxay dhaheen qabla alqisma intaan la qaybinin hadduu yidhahdo alla waa neefkaygii oo u heloodo isagaa la siini laakiin marka qaybta dhacday haddii uu helo maaratay uu sheegto dadka qismadoodamu ka mid yahay xadiidkan laakiin musanifka raximahullah wase wuxuu keenayaa inaana kala qaadaynin ninka muslimka xoolihiisii haddii la helo gaalada ay ka dhaceen waa neef baadi oo kaa maqnaaya adiga qofkii laaan baa iskale gaaladuna umama mulkininba xoolihii muslimka wa qaala ibnu numayr wuxuu yidhi cabdullaahi weeyaane cabdullahi ibnu numayr xadaanaa cubaydullaahi can naaficin can ibni cumara radi allahu canhuma qaal dahaba farasu faras baa cararay lahu cabdullaahi ibnu cumar uu lahaa faakhadahu waxaa qabtay oo uu u galay alcaduwu cadowgi buu u galay fadahara calayhi lmuslimuuna muslimiintii baa ku qaalib noqdeen dagaal dhacay kadib ayaa gaaladii intay ka adkaadeen ee muslimiinta gacanta ku dhigeen farudda calayhi waxaa loo celiyey cabdullahi ibnu cumar faraskii fii zamani rasuulillahi bay arrintaa dhacday sala allahu aleh wasalam waabaa waxaa kaloo dhacday qisa labaad oo isla ibni cumara abaqa waxaa dhuuntay cabdun addoon lahu cabdullahi bin cumar u lahaa falaxiqa biruumi ruum buu galay fadahara calayhim lmuslimuun reer ruum waxaa ka adkaada ka qaalib noqday muslimiintii faradahu calayhi khaalid bin waliid baa u celiyey bacda nabiyi nabiga gadaashiisa taasana dhacday addoonkiina wuxuu ahaa xilligii khaalid bin waliid uu hogaanka dagaalka uu markaasi hogaaminayo watay muxuu ahaa kuwan kalena eh, faraskuna wuxuu aha xilligii nabiga sal la alay wasalam xadaana mxamed bn bashaar bin daab qaala xadaana yaxya bnu saciid can cubaydillaah qaala wuxuu yidhi akhbarana naafic ana cabdan adoon ibni cumar uu lahaa baqa yaa dhuntay falaxiqa biruum buu haleelay fadahara calayhi khaalid binu waliid baa ka qaalib noqday oo gacanta ku dhigay faradahu wuxuu celiyey addoonkii calaa cabdillahi buu celiyey wa ana farasan faras liibni cumar uu lahaa caarara waa cararay caarara macna harada wey waa cararay unbay la tahay falaxiqa biruumi ruum buu haleelay fadahara calayhi waxaa u adkaaray muslimiinta faraduuhu waxay u celiyeen calaa cabdillahi bay u celiyeen qaala abu cabdillahi bukhaari caara mushtaqu min alcayr baa laga soo qaatay oo wahuwa ximaaru waxshin dabeefaro wa fiiga marku ku argaa boodi ee ka timid macnaheeduna waxaa weeye haraba waa cararay xadaana axmed binu yuunus qaal xadaana zuhayr bn mucaawiya can muusa bn cuba can naafic can ibni cumara radi allahu canhuma anahu kaana calaa farasin yowma laqiya lmuslimuun cabdullahi bn cumar wuxuu saaraa faras buu lahaa yowma maalin laqiya lmuslimuuna muslimiinta ay la kulmeen yay la kulmeen kufaartii bay la kulmeen oo waa kuwe day iyo asad bay ahayd ree dayi iyo ree asad oo gaalaah maray muslimiinta isku dhaceen faras uu lahaa ayaa jiray wa amiiru muslimiina muslimiinta amiirkooduna yoma maalinta khaalid ulwaliid buu ahaa ninkii ciidanka hogaanka madaxuha bacaahu abubakar xilliga abubakar bayna eedo abubakar baa diray fa lcaduw cadowgii baa faraskii asagaa gacanta uu galay waa ka fakaray cabdullahi bn cumar falama huzima alcaduwu cadowgi markii la jebiyey radda khaalidun khaalid wuxuu soo celiyey farasahu ibnu cumar faraskiisii ayuu soo celiyey marka riwaayadan waxay tusaysaa dambe riwaayada hore khilaafsanta faraska wuxuu ahaa fii cahdi rasuuli lahi riwaayada hore riwaayadana fii cahdi abubakar buu ahaa ad takunu qisau tacadadat waa dhici kartaa inay laba qiso ahayd baabu wuxuu ku saabsan yahay man takalama qofkii ku hadla bifarisiyati luqa farisiya qofkii ku hadla war radaana iyo luqa carabi aan ahayn radaanada waa luqa cajamiya laa tufham luqa cajamiya on la fahmayniy oo radaana la yidhahdaa marka qofkii ku hadla faarisiyada marka radaanada bay ka mid tahay cadfi caam alkhaas weeyaane qofkii ku hadla haddaad af kale ku hadasho dembi kumaadan hadlin ikhtilaafu alsinat wlamwaan sunada aayaadka ilahi bay ka mid tahay waqowlilahi caza wajala wa uu daliil u yidhi wakhtilaafu alsinatikum wa alwaanikum wowbaab ilaahay wuxuu leeyahay alsinadiinna carabihiinna carabka hadda waxaa laga hadlaya luqada laga hadlaya ee carabka caadigaa ma ah xubintaa maaha wuxuu ku hadlaya luqadaa iskhilaafsan wa alwaanikum midabkiinana waa iskhilaafsan yahay waana aayad ilahay aayaadkiisa kamid ee qudradiisa kamida subxaana wa tacaala wixii dadkao dhan ba hal meel ka soo farcameen asal waaxid ay ku wada noqonayaan kullukum min aadam aadam baa laga soo farcamay haddaba intaasoo luqo la isfahmaynin baa lagu kala hadlaya marka in qofka luqo kale uu ku hadlaayo dembi ma aha luqo marka la dhihi karo luqa hebla waa xaaraan in la barto ama in la yidhaahdo luqa gaal weeye sax maaha ah, luqada carabiga sax weeyaan waa luqada qur-aanka iyo sunada lagu fahmi lahaa waa luqat lmuslimiin waa la dhihi karaa laakiin haddana luqaadka kale in la barto dembi maaha in laga hadlo haddii de allahuma ibnu taymiya raximah llah baa laga sheegaa inuu xoogo u nici jiray haddii marka looga wado in luqooyinka kale oo la daba socdo ay luqa carabeedii ay meesha ka baxayso luqat lqur'aana meesha ka baxayso ay imaanayso kulamaa luqada carabiga laga fogaado fahamkii diinta inuu hoos u dhacaayo min hayad alxayfiya dhinacaasu xoogo wuxuu ka imaanaya eeb ceeb baa ka imaanaysa in luqadii carabiga ee dadku ay ku yaraadaan yaba muslimiina luqooyin kalena ay bulbuliyaan ay ku hadlaan fahamkooda diinta inuu yaryahay baa ka soo baxaysa meesha ayada laakiin haddii la barto diintii luqaadkana la barto dee dhibaato ma laha oo mararka qaar luqaadka barashadoodu waxaaba noqon kartaa mararka qaar sunnay noqon kartaa sunnay noqon kartaaba inaad diinta ku gaarsiiso ood ugu sheegto shartooda aad kaga badbaado wax badan baa marka soo geli kara xilliga nabigan waad garanaysaa inuu saxaabadiisa qaar ka mida uu u diray inay luqada soo bartaan yahuudda almuhim markaa ikhtilaaf alasina waa aayaad aaya min aayaat illahi wey ceeb ma leh wa qaala wuxuu yidhi wama arsalnaa ilahi subxaana wa tacala wuxuu yidhi wamaa arsalnaa min rasuulin ila bilisaani qowmi rasuul maanan dirin ilaa bilisaani qowmi baan u diray liyubayina lahum inuu u caddeeyo wax inuu wax u caddeeyo oo luqadooda wax ugu caddeeyo darteed sidaa darteed yuu rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam sida soo socotaa luqooyin kale ku hadlay luqo kasta uu ku hadlaayo nabiga calayhi salaam maadaama uu yahay dadkoo dhan mid loo diray dadkoo dhanna ay yihiin marka asaga loo fiiriyo qoomkiisii bay noqonayaan qoomkiisi bay noqon in marka uu luqadooda mararka qaar ku hadlo waxa weeyaan litubayina lahum bay soo gelaysaa qaala xadaana camr bn caliy alfallaas qaala xadaana abu caasim الnabiil waad aragta meeshuu dhacay marna waa shaykhu اlbukhaari mubaasharatan marna waxaa weeye shaykhu sheikhii buu noqday camar binu fallaaskaadna waad og tahay sagaalkii buu ka mid yahay imaam ama sheekh ee lixda sheekhyaha ah la yaqaana umahatusitaha iska leh sheekhyaha tooska u ahaa mubaasharatan biduuni waasita in badanna waan ishaaray abaranaa xandalata bin abi sufyaan buu yihi qaal akhbaranaa saciid bnu miina qaala samictu jaabir bn cabdillahi radi allahu canhuma qaal qultu waxaan idhi buu leeyay jaabir yaa rasuula rasuul allow dabaxnaa waxaan maanta gowracna bahiimata neef ariya laba annaga ayl aan lahayn wadaxantu waxaan shiiday saacan suus min shaciirin qabandeen waan shiiday saan cajiin oga dhiganno oon u cajiinno oon canjeerii muufo oga dhiganno fatacaala kaala anta adiga oo nafaru adiga dad yar noo imaada waa qaswat laxzaab nabigu aad u gaajaysan boqolka islaantiisa u imaaday waa la tashaday xoogo waan yar ee qabandidana waa hayna haddaan shiidno xoogo muufay noqonaysaa iyo maarata rooti canjari noqon intan ridana haddii aan gowracno nabiga iyo dhowr qof oo kale way ku filantah oradoo u yeero dadka kale haymaqashiinine ayaguun tartiib usoo u yeer bay ku ogeed nabiguu sheegay calayh salaam hoos ba uu sheegay fasaxa nabiyu nabiga calayh salaam baa dhawaaqay faqaala wuxuu yidhi yaa ahla alkhandaq dad gaajaysan oo baahan saxaabada nabiga alah salaam intaasoo habeen intaasoo maalmada cidooda tegin beerka isku dhacay dhagax caloosha ku xidhay ayuu nabiga ka dhex hal mar baan isla fiiri ina jaabiran jaabir qad sanaca wuxuu noo hagaajiye noo sameeyey suuran sooriyo faxaya halaa bikum inakixiya soo kaca buu nabig alah salaam ashaahid qowlahu suura suurantaasa waxaa leeyahay waa luqa farisiya aw xabashiya marka waa luqa aan luqadii carabiga ahayd nabigana waa ku hadlay suuran sooriyo wey innaga sooriyaan anaa wartahay xabashi baan miya agga xabashidan galami ah suuran xadaana xibaan ibnu muusa qaala akhbarana cabdullahi ibnu mubaaraki can khaalid ibni saciidi can abihi can <clears throat> ummi khaalid buu ka wariyay binti khaalid ibni saciid qaalad waxay tihi ummu khaalid ataytu rasuula اllahi sala اllahu alيه wasalam baan u imaaday maca abi aabbahay oo la socda wa calaya korkayguna qamiisun asfar dirac yaroo iska jaalla aan qabo amiiska de waaa weya shodhal marka dirac bay abtaa <clears throat> qaala rasuulu lahi sal slam ba wuxuu yidhi sana sana waa mara fiican waa mara fiican waxaan soo marraan u malaynaya inuu nabiga siiye alayh isalaatu wasalaam ma soo marray ya mase wuxuu ahaa ya muntaqu ahaa tashaabahat اlkutub ayib sana sana buu yidhi waa quruxsan yahay waa quruxsan yahay bay ka dhigtay xasaba wey waa luqa xabashiya qaala cabdulahi ba wuxuu wahiya bilxabashiyati luqada xabashiga markii laga hadlaayo fasilkeedana waxay noqoni xasara bay noqon waa maro fiican qaalad waxay tihi fadahabtu waxaan tagay alcabu inaan ciyaari bikhaatami nubuwati khaatumtii nabuwada lagu yaqaan nabiga alay slam khaatim buu lahaa tan farta la gashada ma aha wa khaatima nabiyiina ilaahay uu yidhi yaa calaamad iyo shaabad dhabarka ilaahay kaga abuurayba milu ziri alxajara shimbirka xajarada la yidhahdo kuntiisa oo kale waxaad moodo yar yara oo saa iskugu dhegan ayaa nabiga calayh salaatu wasalaam garabkiisa labada garbood dhaxdooda midka xagga dhinac u jira ayuu saa ugu dheganaa oo lagu garan jiray xataa banu israa'iilka markay nabiga rabaan inay ogaadaan kooda xaqdoonkaa halkaasuu fiirin jiray waana ku qanci jiray halkiibaa waxay leedahay gabadhu fadahabtu alcabu bikhaatim nubuwa khaatimunubuwadii ayaa nabiga calayh salaatu wasalaam baan ku ciyaarayay fazabaranii waxaa ii guurguuray canaantay abi aabbahay baa canaantay oo yidhi daar rasuulka qaala rasuullah sal slam baa daray wuxuu yidhi daxa iska daa gabadha waxba ima yeelayse uma waa ima yar carruura uma qaala rasuulu lahi sal slam baa wuxuu yidhi ablii dhammayso wakhliqii dhammayso waa isku macno alakhlaaq waliblaa ablii wakhliqii uma ablii wakhliqii maradan iyo mid kale iyo mid kale uma ablii wakhliqii waa waxay ka dhigantaa cumrigaada ha dheeraado cumrigaada ha dheeraado wey intaasoo maraa ka bax qaala cabdulahi baa wuxuu yidhi fabaqiyad way noolaatay oo way cumriday xataa dukira ilaa lagu sheekaystay cumrigeeda ilaa lagu sheekaystay oo la yidhi umu khaalid yay cumriday ducadii nabiga alay salaam xadaana maxamed bnu bashaarin qaala xadaana qundar qaala xadaana shucba can moxamed bni ziyaadin can abi hurayrata radi allahu canhu qaala ana xasan ibnu ali xasan ibnu cali sibdu rasuulilah saxaabigaa jaliilka cali baa dhalay waa nabiga alay slam wilkiisa awow u ahaa akhada tamratan min tamri sadaqatii timirtii zakadee la aruurinay nabiga agtiisa ee la rabay in loo qaybiyo dadkii mudnaa xabad ka miduu su ciyaaraya afka gashaday fajacalahaa wuxuu yeelay fii fiiha afka gudihiisa faqaala lahu nabiyu nabiga calayh salaam baa wuxuu ku yidhi bilfarisiyati intuu kula hadlay kikh kikh buu yidhi wa fii nusqatin kakh kakh bifaxilkaafi ama tacrifu miyaadan ogeyn ana anagu laa nakunu inaanan cunnaa sadaqa sadaqa ahlu beytka nabiga haddaan nahay sadaqa ma cunno wax dadku ay sadaqaysteen oo ajir ay ku raadsanayaan oo dembigooda in lagu dhaafo oo wasakda iskaga dhaqaan ay rabaan annaga ma cunno ayuu nabiga alay slam annaga albaytkii baad ka mid tahay oo carruurtaydii baa tahay <clears throat> haahid waxaa weeyaan kadaas weya shaahidka qaarkood waa doodayaan waxay leeyihiin waa asmaa'ul aswaad wey ah, maba ahaba magac caadi ah wa maaratay gaara ma waa sawdkaas qofka uu annaga waan ahnaa uf baan ahnaa marka waxaa weeyaan magac maba aha baabulquluuli laakiin musanifku arta waa baabaysta wuxuu ku leeyahay musanifku baabاlquluuli wa qowl اllahi caza quluulka waxaa la yidhaahdaa sariqa ku saabsan haniimada in xoolaha haniimada ee gaalo laga soo helay oon weli la qaybsanna khumuska laga bixinin arbacatu akhmaaskina aan muqaatiliinta loo qaybinin qof inuu iska siibto oo xado ayaa quluul la yidhahdaa si gaara ah. khiyaaroo dhan baa haddana quluul lagu magacaabay haddana waman yaqlul buu ilaahi leeyahy subxaana wa tacaala wamaa kaana linabiyin an yaqul nebi inuu khayaamo munaasib mana dhici karta wax suuragallaba ma aha nabi ilaahay waman yaqlu ninkii qiyaamana yimad wax qiyaama xoolihii qanimadaha yati wuxuu la imaan doonaa bimaa alla wuxuu qiyaamay asagoo luqunta ku wata wuxuu qiyaamay ayuu la imaan doonaa haysiro banaanka lasoo dhigi doona maalinta qiyaama oo waxba ma qarsoonaan doonto xadaana musadad qaal xadaana yaxya can abi xayaan wasmahu yaxya bnu saciid ataymi baa layihaha abu xayaankaasi yaxya bnu saciid qaala wuxuu yidhi xadaana abu zurca ibnu camr bnu jariir ilbajali qaala xadaana abu hurayrata dawsi radi allahu canhu qaal qaama fiina nabiyu nabiga calayh salaam baa dhaxdaanada istaagayo fadakara alghuluula wuxuu ka sheekeeyaa khayaamada haniimada oo la khiyaamo facadama waa weyneeyo wacadama amra amarkaas haniimada ku saabsan ee arrinta ka imaan doontana wax weyn oo ugu cadaabgalo wey qaala nabigu wuxuu yidhi calayh salaam laa ulfiyanna yaanan helin axadakum midkiin ummaddayda haddaad tihiin yowmaalqiyaama maalinta qiyaama qof idinka nagamida yaanan helin calaa raqabatii qoortiisa uu saaran yahay farasun faras faraskaasoo low xamxama daran u saaxiiba yani faras sawdaynaya sawdkiisa wey marka waliba carfiga wax la siinaayo ayuu sawdkaasi sawdeeyaa xamam ya shaataah shaatu inuu yar mariya idinki oo isa socotaaniga yaquulu wuxuu dhihi daynaa isagoo faras qoorta ku wata yaa rasuula rasuul allow aqiifinii ii gargaar buu leeh oo ii shafeec faaquulu waxaa leeya laa amliku laka shaya waxba kuma tari karo qad ablaqtuka waan ku gaarsiiyey khiyaamada inay dhibaato leedahay berrina la keeni qof walba wuxuu khiyaamo hadda ka hor baa lagu gaarsiiya waa lagu digey waad inkirtay oo diiday maanta waxba kuma tari karo wa raqabati asagoo luqunta baciiru neef maartay muxuu ahaa baciirun aniga shaatisho iman qori doonaba idinka shaata ima rasmiya ah? oo kaada waa jirtaa shaatadiiyo calaa ra'sihi shaatu taycar sooma ya calaa raqabatihi shaatu laha fuqaa riwaayo kale fuqaa fuqada waa waa cida ariga sawdka ariga neef luqunta ku wata ariga low fuqaa saaxiiba wey faras low xamxama uu sugnaaday wacalaa raqabatiyuna imaanin baciru neef geela lahu ruqaanun elow u sugnaaday waa geela cidiisa la dhahaa yaquul asagoo le yaa rasuul allah aqifnii ii gargaar faaquulu waxaan leeyahay laa amliku laka shay waxba kuma tari karo kuma mulkinayo qad ablaqtu waa ku soo gaarsiiyey wa raqabatii qoortiisa asagoo ku saamitun wax aamusan wax aamusan ah, oon hadlayno shanqaraynin waa dahab iyo fidnaya lacag wey lacag may hadasha ma hadasho sawd ma leh wixii baa saaranoo dusha ka saaran la fayaquulu wuxuu ley ya rasuul allah akidnii ii gargaaro waxaan iga deji faaqulu waxaan ley laa amliku laka shayan waxba kuuma mulkin karo qad ablaqtuka anigan ku soo gaarsiiya diintii iyo khiyaamada inay xun tahay wa calaa raqabatihi qoorta asagoo ku wata saamitun wa calaa raqabatihi qoortiisa wa calaa raqabatihi asagoo luqunta ku wata yuunan imaanin riqaacun dhar takfiqu dhabanaya dhar babanaya maryo u xaday baa intiisaan loo taagaya sidii calankii isoo babanaya fayaqulu wuxuu le yaa rabbi rabbiga waqiifini i gargaar waxan inaga reebo faaqulu waxaan le laa amliku kama bahananayo kuma gargaari karo lakada shayan wax qadab laqtu waan kusoo garsi wa qaala ayuba wuxuu yidhahda abi xayaan farasun lahu xamxama buu yidhi farasun lahu xamxama meesha riwaayadaa hore riwaayadaa hore wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo yaxya min riwaayati abi xayaan wuxuu yidhi calaa raqabatihi farasun buu yidhi calaa raqabatihi ayuu raqabuu sheegay riwaayadan dambe ayuubna farasu lahu xamxamam buu iska yidhi calaa raqabati muna raacin baabulqaliili min alghuluul waxa yar ee khiyaamada ka waran wax weyn lama khayaamin wax yar baa la khiyaamay bal ka warran ayadu khiyaamo ah, khiyaamo waa lasu ciqaabi walam yadkur ma sheegin cabdullaahi bnu camar cabdullaahi bnu camar ma sheegin can inabiyi sala allahu aleyh wasalam kama sheegin riwaayadiisa annahu nabigu xaraqa inuu gubay mataacahu mataaculqaal qofka wax khiyaamay in alaabtiisa la gubay nabiga muuna sheegin wa inaan la gubaynin baana asaxu ka asaxsan riwaayat alixraaq riwaayatan waa la gubi riwaaya wuxuu marka musanifku iltifaadayaa sheegaysa nabiga calayh isalaatu wasalaam uu yidhi idaa wajadtum rajula qad halla fa mataaca haddaad artaan nin xoola oo qaniimadii khayaama haddaad artaan alaabtiisa o dhan dab ha la geliyo taasuu leeyahay marka waa laga asaxsan yahay ee riwaayadan cabdullahi binu camale soo socota yaa ka asaxsan nusqooyinka qaarkood waxay qorayaa meesha walam yadkur wayudkaru ayay sheegayaan wayudkaru can cabdillaahi ibni camar waxaa laga sheegay can nabi sal slam annahu xaraqa mataaca inuu alaabtiisa gubay siqatu tamriid ayuu marka ku wariyey riwaayadaa siqatu tamriidka marka waa daciif wey waa daciif wey wahaadaa riwaayada soo socotaa yaa asaxu ka asaxsan labadaas wejba way jiraan labada wejba laba wej oo jirta wey qaala xaddaanaa cali bn cabdillahi almadini qaala xaddaanaa sufyaan ibn cuyaynata an camr bni dinaar samca an salim ibn abiljacdin an camr an cabdilahi bni camr qaala wuxuu yidhi kaana calaa huquli nabiy huqul iyo haqil labada waa la dhahay nabiga calayh salaam culayskiisa alaabadiisii iyo mataacdiisii iyo ah, gaadiidka lagu waday iyo hadday noqdaan ah, dadkii saaraay haweenkii iyo huqul baa laisu dhahaa calaa huqli nabi nabiga alayh salaam culayskiisii alaabadiisii rajulu nin baa wax la saaraa yuqaala lahu la yidhahda kirkira bifatxilkaafna waa la weelay karkira la yidhahdo famaata ninkii asaga ahaa ee nabiga alaabtiisa u xilsaaraaya khaadimka u ahaa yaa dhintay sahmun qarbu baa ku dhacay leeb qariib oo la garanaya nin baa wii alaabti la dejinaayo unbaa dhab lagu siiyey markaasaa waxaa la yidhi haniinan lahu maata shahiidan ah, shahiid buu ku dhintay famaata faqaala rasuul sal slam baa wuxuu yidhi shahiid meehe huwa fi naari naar buu ku jiraa buu yidhi fadahabuu markaasi saxaabadii waxay aadeen yanduruuna inay fiirinayaan ilayhi asaga ninkii dib baa loo baaray alaabtiisii iyo wuxuu sameeyey iyo dib wiisa dab loo baaray sida kuwa dhaqaalaha iyo waxaa dabagalay odhitka la yihahdo kale odhitaha la yihahdo xoolaha iyo waxaanay dabagelayaan dabagelayaan qaar ka mid ahna intay ceebtii arkaan bay xoolo sii qaadanayaan ayago laftirkooda waa tuganima sii qaadan qof baana daba soconaa bay leeyihin way dhacdaa marka wax kastaba ahaatee fadahabuu yanduruuna ilayhi fawajaduu waxay heleen cabaatan maro ama buste qad qallahaa u khayaamay bay ku soo saareen ninkii meesha laga raacay isagoo mujaahid ahaa khaadimkii nabiga ahaa muhimadda iyo shaqadaas gaarka ee aadka u qiimo badan uu xisaaraa wuxuu naar ku mutaystay waxay noqotay hal go'a uu khiyaamay oo meel u dhigtay isagoon la siinin marka waxaad u malaynaysaa maxaa xoola maanta la qaadaya qaala abu cabdillahi ba wuxuu yihi qaala ibnu salaam karkara ayuu yidhi bifalxilkaafi wahuwa madbuudun kada sidaasaa lagu dabdiyey oo la xarakeeyey baabu ma yukrahu min dabxi libili wاlqanami fi lmaqaanim geela iyo ariga oo la gowracdo la qaqasho aniimada dhedeeda fi maanim aniimada aggeeda intaan weli la qaybinin haddii la qasho waa la daadinaya xaraam wey nijaas laakiin markii la qaybsaday nin walba wiiisi waa xor buu yahay xadaana muusa bnu ismaaciil tabudaki qaal xadaana abu cawaan alwadax can saciid bni masruuqin can cabaayata bni rifaaca neefkii dee intaan weli la qaybinin tii ilahay ku timaada ama ma ahe eh, cararo iyo waa masle kale ayana wasa socota can jaddi raafic bnu khadiijin qaala wuxuu yidhi kunaa maca nabiy nabiga calah salaam baan la soconay bidilxulayfa faasaabanaa dadkii waxaa ku dhacay juucu gaajo daran wa asabnaa ibilan geel iyo waanama arina gaalada ka soo qanimaysanay wa kaana nabiyu sala la alay wasalam wuxuuha fii ukhrayaati ildaasi dadka gadaashooda ka soo socday facajiluu saxaabadii baa intay hor kuwoodii hore degeen yay fanasabuu dabeedna waxay taageen alquduur cajaluu way degdegeenoo bidabxi muxuu aha alani xoolihii hanimadaabi gagowraceen fanasabu lquduura dharyihiina markaasa marka dabkii la saaray nabiga alay slam wuxuu imaaday dharyahoo shubaalinaya oo hilibkii dhex socda faamara wuxuu amray bilquduuri daryihi in la daadiyo fauktiya waa la gembiyey hilibkii dhulka ugu daadiyey uma qasaba waa qaybiyey wixii xoolaha soo haray ayuu qaybiyey rasuulka hadda nin walba wixiisa loo xalaalaynaya facadala casharatan tobankii neef oo min alqanami ariga bibaciir neef geela ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam la simay fanada minha waxaa cararay xoolihii baciir neef geela iska cararay wa fi lqowmi qowmkora khaylun fardo yasiiratun yar baa ku jira fardo yar bay wataan faalabuuhu markaasi ka daba ordeen faaciyaahum waa noojiyo waa gaari waayeen faahwa ilayhi waxaa ku riday rajulu nin bisahmin loobkiisuu ku garay faxabasahu llahu ilahay baa ku xabisay intuu ku dhacay fallaar sumaysan ayay deenadyuu fadhiiso dhaqaaqi waayey faqaala markaasuu nabigu calayh salaam wuxuu yidhi haadihi albahaa'im xoolahan bahaaimteen dhaqanno ee iska leenahay ee nicmoolada la yidhaahdo lahaa waxaa u sugnaaday awaabidu neefneef bayr qaba neefneef fiigtaala fiigtaalahoo beer qaba oo sida dugaagga oo kale iska noqonoo carari ayaa jira ka awaabidilwaxshi duurjoogta fiigtaalkooda cararkooda oo kalea dugaagga duurjoogta markay ku arkaan cararaya xoolahan innaga aan u yeeraneen gacanta qabaneen muxuu ahaa iska qabsaneen aan isticmaalno neefneef waxaa jira dadka cararaya famaa nadda wixii carara calaykum korkiina inaga carara faslaxuu bihi ku sameeya haakada haddaad gaari weydo bismillahi intaad tidhahdo un xabadda ka doorid haddii asagoo mayda aad u tagto waad qalanaysaa asagoo nooloo xayaato kaamila ku jirta haddaad u tagtana waad gowracaysaa faslaxuu bihi hakada faqaala jaddii buu leeyahay ninkaa la yidhahdo cabaaya ayaa hadlaya cabaaya binu rifaaca awowey raafic binu khadiij waawiis yaa wuxuu yidhi inaa narju narjuu maanta manaa nakhaafu wey aw nakhaafu waxaan ka baqaynaa an nalqa alcaduwa inaan cadowa la kulana qadan berri walaysa macanaa muddan mindi aan wax ku qalaanno oo neefkan ku gogowsanana ma haysano hadduu neefkan neef gowrac u baahadano waxaan ku gowracano ma haysano afa nadbaxu bilqasab qasabka waxaan ku gowracnaa qasabka iyo geedaha iyo dhagaxa mxuaha intii dhagax kale lagu dhufto afkaas iyo wax ma ku gowracan karnaa haddaan toori aadan haysanin fa qaala nabiga calayh salaam wuxuu yidhi maa nahran dama wixii dhiigga daadiya dhiigga inuu daataa la rabaa sida webigoo kale nahri baa lagu cabiray shardatu mxuha shaydaan baan la ogoleen wax yaroo sarmaa oo dilaaco yarinkaasa u sarto deena tiftifa ah. neefku uu sidaa ku baktiyo waqiid buu noqonaya iyo mxuu ahaa marjin buu noqon waa in dhiigga uu daato ma an haraadana wax alla wuxuu ahaado wixii dhiigga daadiya wadukira smullaahi calayhi magaca ilahayna lagu xusa markaad gowracaysaan fakul waad cuni kartaa layse sinna irigsa maya haba daadiye wadufa cidira maya wasauxadiukum can dalika labadaa waxa loo takoray ayaan inii sheegi ama sinu iligu facadmun waa laf laf oo dhanna wax laguma gowrici karo maxaa yeele jinniga ayuu cunto u yahay muslimiinta waa maduufu cididuse famudda xabashata xabashada mindideeda wey waxbay ku marjiyaan intay marjiyaanoo neefku markuu firaq leeyo nafta ka baxdo unbay iska cunayaan xilligii nabiga calayh isalaatu wasalaam hadda waktigan dama naqaana inay ilbaxeen ay wax gowracdaan iyo in kale allahu aclam inki yaqaana noo sheegaya marjin waxbay ku gowracaan xabashi masoo gowracdaan ya wax yaqaana male ya ma gowracdan kaso marka waaga hore ma gowraci bacdalbishaarati fi lfutuux wuxuu ku saabsan yahay bishaarada laisku bishaareeyo fi futuuxi furashada nasri iyo guul muslimiinta hadday gaaraan intayna ciidankuuna imaanin qof soo orda oo u bishaaraya dadka in la helo haddii telefoonna la helaan masajyo laisku diro markaaba xadaana moxamed muhana alcanazi qaal xadaana yaxyaa qaal xadaana ismaaciil qaal xadaana qays qaala qaala lii jariir bnu cabdillahi radi allahu canhu jariir baa wuxuu igu yidhi qaala lii rasuulu ullah nabiga calay salaam baa wuxuu igu yidhi alaa turiixunii miyaadan iga raaxaynaynin waana dhimae min dilkhalasa sanamkaa dilkhalasa la yidhaahdo ee ilaahay kayrkiina caabudaayo ee waddankiina iyo reerihiina ay caabudaan kacbatulyamaaniya lagu magacaabay maa naga soo meel naga saartid wa kaana baytan guri buu ahaa fiihi qacamun qaam ay lahaayeen fiihi qaamtaasi fii qaam baa soo socotay riwaay ah liqaamana waa sugnaatay liqaam reer qaam baa iska lahaa yusamaa waxaa lagu magacaabi jiray kacbat alyamaaniya tii maka ee musharafadaheed ayay ku xanjirayaan kacba alyamaaniya ku magacaabeen fanalaqtu markaasaan tegey buu leeya saxaabigu fii hamsiina wa mia boqol iyo konton min axmasa reer axmasa waa qowskiisii ayaan kaxaystay buu yidhi wa kaanuu asxaaba khayr dad fardoolada fardaha yaqaano ku dagaalam yaqaana ayay ahaayeen <clears throat> faakbartu nabiya nabiga waxaan u sheegay calayhi salaam anii bianii anigu inaan laa ahbutu ku sugnaan karin cala alkhayli fardaha waan ka dhacaa buu yidhi fardaha rasuul allow sida nimankan fardafuulka oo kale ma ihi waan ka soo dhacaa ee ilaahay ii bari fadaraba fii sadri xabadka ayuu gacanta ku dhuftay xataa ra'aytu ilaan ka arkay ahara asaabicihi faraha nabiga raadkoodii fii sadri xabadkayga saasuu ii taabtay gacantiisa qabowgeedii iyo saamaynteedii iyo xabadkayga ka dareemay faqaala nabiga calayh salaam baa wuxuu yidhi allaahuma habbitu ilaahu sug oo yuuna ka dhicin faraska wajcaluu ka dhig haadiyan mid dadka hanuuniyo mahdiyan asagana hanuunsan faindalaqa ilayha saxaabigii boqoliyo kontonkii ciidankaana buu kaxaystay fakasarahaa markaasuu soo jajabiyey bilkhalasadi sanamkii waxaraqaa dabna waa ugu dara waa gubay faarsala ila nabiyi nabiga calayh salaam buu u soo rasuulan buu usoo diray yubashiruu u qof u bishaareeyo nabigu usoo diray calayh salaatu wasalaam wahada huwa shaahid intaa way mudabaqat alxadiidi liltarjuma <clears throat> faqaala rasul lah sal slam ba wuxuu yidhi faqaala rasuulu jariir jariir ninkuu soo diray baa lirasuulillahi markuu u yimid wuxuu ku yidhi sal slam yaa rasuul allah rasuul allah waladii bacaaka bilxaqi ilaahay xaq kula soo bixiyaan ku dhaartaye adoo rasuul ahe eh, maa ji'tuka kuuma imaanin xataa taraktu haadi lkhalasa ilaa aan ka imaaday kaanaha ayadood moodo jamalun riti ajrab cadhaqaba riti cadhaqaba oo madoobaaday ama daami riti la mariyey uu sii madoobeeyey moodaa buu leeyahay saa looga soo tegey ajwaf waa kaan soo maray fa baaraka calaa khayri axmasa nimankii reer axmas fardahoodii iyo fardafuulkoodii ayuu barakeeyey nabiga oo ilaahay ka baryay inuu barakeeyo wa rijaalaha raggeedii maraatin dhowr jeer shan jeer ayuu nabiga cala slam u duceeyey wa qaala musadad baytun guri ayay ahayd eelkhalasadu fii khacama reer khacam ku taallay meeshooda baadma yucda albashiiru qofka hadduu bishaareeyo oo kaa farxiyo maxaa la siiyaa abaalgud baa la siiyaa ah, waa loo abaalgudi qofka kuu bishaareeyey oo war aadan wax ku eegeyn oo wanaagsan buu kuu sheegay ku yidhi waxaasaan ku eh, heshay waxaasaa kuu sugnaaday waxbaa kuu dhashay mxuu ahaa xajkii baa maanta ku soo baxay baa lagu yidhi adoo xaj ba sugeyn ya marka waba qofkaasa waa loo bishaarinaya waxbaa la sinaya <clears throat> bishaareeyey wa acdaa kacb binu maalik kacb binu maalik wuxuu siiyey thawbayni laba maro xiina goortii bushira loo bishaareeyey bitawbati biqabuuli tawbati in tawbadii laga aqbalay markii lagu bishaareeyey laba maroodoo uu qabay buu intuu siiyey uu ninkii mubashirka ahaa ee bishaareeyey buu siiyey wa salamata min akwac ninkaan waa salaami dhaanku radi allahu canhu ardaa markay farda fuuleen ordeen oo nin walba uu yidhi ah, kacab oo usoo u bishaaree salaam bin aku radia allahu canhu asagoo orod buu isgaray markuu arkay hadda orodkii iyo fardihii yuu dhawaaqna sii daayey waa dhawaaqay qeelo dherra uu ahaa waa kii soo marray inuu bayna laabatay lmadiina markuu yaa sabaaxaa uu yidhi waa kii wada gaarsiiyey markaasu waxay uu leeyahay kacab fa kaana sawtu asrac min asai mxuu ahaa dadkii socda ordaayey socodkii baa ka hormaray buu yidhi ka hormaray kuwiisi ordaayay markay tageen ninkay dhawaaqayso salaamameyn haa qabsaa la yidhi salaamaa la siiyey waxaa soo maray fi kitaab muxuu ahaa alxaj aan ku soo maray cabdullaahi bnu cabaas radia allahu canhu oo mutcada qabay in nin mutcadii loo diiday oo la yidhi khalad baa tahay cumraystay markuu saaxday uu ku riyooda asagoo laleeyahay cumratun mutaxajun mabruuru cumra mutaqabala muxuu yidhi ninka asagaa marka cabdulahi ibn cabaas waa kii dhihi jiray joog waan ku abaalgudayaay waan ku abaalgudayaay baabu laa hijrata bacda alfatxi haddii maka mukarama la furtay gacanta muslimiinta soo gashay caasimatu lislaam almuqadasa ay noqotay ka carar dambe oo laga carara ma jirto waa lagu dagaalamaya lagu dhammaan waa la difaaci xadaanaa aadam bin abi iyaasi qaal xadaanaa shaybaan shaybaan bin cabdiraxmaan naxwi can mansuur bni muctamirin can mujaahid bni jabrin can daawuus ibni kaysaan can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal qaala nabiyu sal sl wuxuu yoma fatxu maka wuxuu yidhi laa hijrata min maka ila almadiina aw min kayriha in maka laga hajirada wax la diidan yahay amaa hijradan kale ee qof kastaoo muslimoo la dhibay oo diintiisa iyo dhaqankiisa islaamkaa lagu dhibay inuu meel kale oo uu ku badbaaday u cararo walow ardulkufri ba ahaatee ayada waa iska bannaanta ardulxabash oo ardulgaalaha ayaa loo hijrooday marka meel muslim haddaad helayso fiican baa sii fiican hijrada yada waa maadiga weliga waajinaysaa ee waxa hadda la diidayo la anfinaayo waa hijrada maka laga haajirayo bo yahayd walaakin jihaadun jihaad baa waajiba waniyatun iyo niyo wanaagsan in lala imaado wayaistukfirtum haddiina naga bixis dalbao baxa oo nafiir caam dagaalka u baxa haddiina la yidhaha madaxdiina fardulcayn weeyaane fanfiru baxa qaala xadaana ibraahim bnu muusa qaala akhbarana yaziid bnu zuraa can khaalidin ibn mihraanki weeyaane can abi cumaan nahdi cabdiraxmaan bn mil can mujaashi mujaashi bn mascuudin qaal jaa waxaa yimid mujaashicu mujaashicba wuxuu la yimid biakhiihi mujaalid mujaalid binu mascuud walaalkiisuu la yimid mujaahic iyo mujaalid bay ahaayeen ila nabiga nabiga calayh salaam buu u keenay faqaala wuxuu yidhi haada mujaalidun walaalkay mujaalid weeyaan yubaayicuka wuxuuna kugula heshiinayaa cala alhijrati muhaajiriinta inuu ka mid noqdo baycadaasu rabaa faqaala nabiga wuxuu yidhi laa hijrata bacda fatxi maka maka inta la furtay waa timaadeen fatxu maka kadibna hijro ma jirto walaakin ubaayicu cala alislaam islaamka inuu xoojiyo garab u noqdo meel walba uu joogaba ayaan kula heshiinaya muslim khaalisan u noqdo taasaan baycada kula gelaya xadaana caliy bn cabdilahi اmadini qaal xadaana sufyaan qaala camr wuxuu yihi ibnu jurayj samictu caطa yaquul dahabtu maca cubayd bni umayr cubayd bni cumayr anoo la socdaan waxaan aadnay ilaa caaisha radi allahu canha wahiya iyadoo caaisha mujaawiratun fadhida biamir meesha amir la yihahdo amirku waa jabal fii musdalifa musdalifuu ku yaalaa markaad agga mino usii socod agga carafo usii socoto biix kaa qabanaya marka dhagaxaas buurta ayadaa aad fadhiday mujaawirka muctakaf baa la yidhaahdaa qaar baa culammada waxay leeyihiin shardiba ma aha haweeneyda meesha ay ku salaad tukatay ku cibaadaysato iskaga ictikaafi kartaa qaar baa qaba marka inay iska fadhiday ama ictikaafsanayd faqaalad waxay nagu tiri lanaa annaga caaisha inqadacat ilhijratu hijro waa dhammaatay bada mud fataxa allah mundu wayaane mud fataxa allah laga bilaabo markuu ilaahay furay calaa nabiyihi nabigiisa u furoo gacanta u geliyey makata maka mukarama hijro laga hijroodo laga tagaayo ma jirta jihaad wey baabu ida dura arajulu ida dura arajulu ila anadari ida dura hadduu u baahdo oo u baahdo oo daruuro iyo baahi ay timaaddo alrajulu ninkuu ila nadari fiiro u baahday fii shucuuri ahli dimma haweenka ahlu dimmada timahooda inuu fiiriyo hadduu u baahdo waalmu'minaat wa fii shucuuri almu'minaat gabdhaha muuminaadkaa timahoodii iyo wadaxooda inuu arko u baahday amaliyaa jilta jaraaxa lagu samaynayaa maalan meehe baaritaan baa lagu samaynayaa oo iktishaaf inay wax wadatay waxbaa laga baarayaa waxa weynoo baarana lama hayo waxa weynoo baarana lama hayo waxay noqotaba idaa goortiibaa la baari karaa ayuu isagu leeyahy musanifku casayna allah ilaahay caasiyaan hadday ilaahay caasiyaan oo dhibaato ay muslimiinta ku soo wadaan iyo waxbaa looga shakiyay iyo waxay qarinayaan waa la baari karaa wa tajriidihiinna weliba in la qaawiyo yaa bannaan hadday daruuro timaado saasuu ku leeyahy arrimaha kale dee ayadana ku saabsan jaraaxaadka dibiga iyo dhakhtarnimada iyo abreshinka iyo arrimahana waa arrimo kaleo daruuro wey waxaasoo dhan waxay soo wadagalayan taxta qaacida adaruuraat tabiix maxduuraat aldaruuraat tabiix lmaxduuraat waxyaalaha qofka daruurada ahe laga maarmaankaa xaaraantii bay xalaal ka dhigaba banneen qaala xadaana moxamed bin cabdillaahi ibn xawshab aaifi qaala xadaana hushaym ibn bashiir ilwaasidi qaala akhbarana xuseyn ibn cabdiraxmaan can sacad bin cabiida can abi cabdiraxmaan wa kaana buu ahaa abu cabdiraxmaankan cumaaniyan buu ahaa waxaa laga wadaa yufadilu cumaana calaa cali cumaan buu fadili yufadili jiray cali uu ka fadili jiray faqaala libnu caiya wuxuu ku yidhi wa calawiyan buu asagan ahaaye calawiyan waxaa laga wadaa kaana yufadilu caliyan calaa cumaan cali buu fadili jiray waa madhab jira ahaayo sadrulislaamkii waa jiri jiray oo in markii ay isku waafaqeen ahlu bacda rasuuli lahi sala allah alay waslam qofka ummadda ugu fadli badan inuu abubakar yahay lambarka labaad ee ku xigan inuu cumar yahay khilaafkama taagna waxaa khilaafka ka dhex galay salafku cumaan iyo cali labadaasaa isku qabtay marka sida xooga badanna waxay ahayd cumaan baa fadli badan cali baa ku xiga saasay ahaan jirta marka cumaan iyo caligu waa sidaas inii anigoo buu leeyahay ninka la yidhaahdo abu cabdiraxmaanka cumaaniga ah cali buu haystaa wuxuu leey inii la aclamu ninkaana cali taageersanow ibnu cadiyahow laa aclamu waxaan ogahay ma ladii jara'a waxa ku dhiiriyey oo ku dhiirigeliyey saaxiibaka saaxiibka cala dimaa'i dhiigyaalka dagaalkan iyo dhiiggan wuxuu ogu baaratay dhiiran yahay waan garan meeshu ka keenay xilliga nabiga calayh salaam buu sidaa u soo taagnaa oo uu dhiiranaa buu leh dhaliil yar buu meesha dhaliil buu u jeedinayaa cali radia allahu canhu yuu dhaliilayaa marka arrintaasna dhaliilkuma laha cali radia allahu canhu jur'adiisa iyo geesinimadiisaasi jihaadka fii sabiili illaahi buu ahaa acdaada ayuu kula dagaalami jiray ilaah iyo rasuulka inuu jecel yahay asagana la jecel yahayna waa ku mutaystay marka nin qiimo badan oo fadli badan buu ahaa radia allahu canhu arda axad alcasharati almubaashariina fi ljanna ayuuna ka mid ahaa marka wuxuu leeya wuxuu dhiirranaantan aan arkaysa cali ee dhiigga iyo dagaalka uu la soo taagan yahay meeshuu ka wado yaan kuu sheegi samictuhu waxaan ka maqlay asaga laftirkiisa oo yaquulu leh bacatanii nabiyu nabiga alai salaam baa i diray wazubayr aniga zubayr miqdaadna waa soo maray saddexdoodaasi faqaala wuxuu nabigu yidhi iituu u taga waxaa tagtaan rawdata kada beertaa hiblaa taga magaceeda maxeed rawdatu khaakh ardaya beertaa taga watajiduuna waxaad heli doontaan bihaa beertaasi imra'atan haweenay acdaahaa xaaibu xaaib bin abi baltaca uu u dhiibay kitaaban warqad qoran oo makaa lagu socdaa fatxu maka weeyaanoo qaswadii maka weeyaan la socday marka warqad buu qoray uu le waa waxbaa amarkii nabigu wax ka sheegay inuu wax soo socdo ka gaaro marka islaanta ha laga gaaro <clears throat> faqaala alkaatibu faqulnaa waxaa nidhi dheh markay meesha ugu tageen islaantii bay harkeen alkitaaba unbaa laga bilaabay keen kitaabkii warqadda keen qaala waxay tihi lam yucdinii xaadib wuxuu ii dhigay ma jirta aniga waxba ma hayo waa inkirtay faqulnaa waxaa nidhi latukhrijanna soo saartay oo soo saartay wallaahi ow laujaridanaki cali baa si gaara ah hadalka u yidhi waan ku qaawinayaa buu yidhi faakhrajat markaasay soo saartay min xubsatiha sinteeday ka soo bixisay halkaa miskaha ah ayay ka soo bixisay riwaayada hore cifaas baan soo marray cifaasaha marka intay timaha gelisay timadhaa dheer beeleed oy fiida kaga timaxday iyo halkaa dabanacistaa gelisay haddana yaa u dhawaan kara marka waa loo dhawaadayo waxaa la yidhahdaa soo saari waayo dharka laga dhigaya intaa way intuu musanifka u baabaysanayo marka in haddii ay isyaan la timaado ama mehel daruuro ay jirto haweenayda in cawradeeda ama madaxeeda la arki karo ayaa banaan way banaan tahay wey fa arsala ilaa xaaibin laakiin daruura la-aan baa hadda arkaysa dhibaato iska jirto daruura la-aan haweenkii iyo gabdhihii iyo ay rag ajnabi ah ka dhalinayaan inay ka dhalinayaan ma daruura maanta jirto daruuro weyn ma jirto hadda waa la helay gabdhaa la helay alxamdu lilah gabdha waxaa la helay gabdhaha ka dhalin kara marka ma banaana sharcan inuu ninka cawrada gabadha arko waalxaalatu haadihi arrintaas sidaas oo ah, hadda la heli kara gabdho allahuma inay gabdhihii ay ku adkaato oo jaraaxo loo baahdo oo arrintu ay weynaato baahi imaato mooyeen inuu asaga yidhahdo anaa maanta noobada ku qoran oo ka dhalinayo oo safka ku jira inuu yidhaahdo ma banaano banaan ma ah ayib faarsala ilaa xaaib nabiga calayh salaam bay u imaadeen warqaddii bay u dhiibeen nabiga wuxuu u diray arsala wuxuu dad u diray ilaa xaaibin war xaaib ha loo yeelo bal ciidanku ka mid la socdaa faqaala nabiga wuxuu yidhi war xaaib maxaa kugu dhacay waxaa noo helaya xaaib baa ka dhigi jir waan soo maray xadiidka faqaala xaaib wuxuu yidhi laa tacjal nabi alla ugu degdegin dirbayaan xukun lay marinin wallahi baan ku dhaartay maa kafartu ma gaaloobin walasdidtu lislaami islaamnimada ugu ogeedna ilaa xuban jecel waxaadan ma ziyaadinin badar ka soo bilow ilaa maanta kula socda yaan intaa mashaahiddoo dhanba ka qayb galay ooaan kula socdaa marka jaceelubaa iisii kordhay walam yakun axadun waxaa sababta igu xumbaartay warqaddan inaan gaalada u gudbiyo waxaa weeyaan waan kuu sheegaya lam yakun axadun qof ma jiro min asxaabika raggan kula socday muhaajiriinta <clears throat> ilaa walow bimakata makalmukarama waxay ku leeyihiin man walaalo iyo qaraabo yadfacu llahu bihi ilahay uu ku reebay oo ku difaacay can ahlihi iyo maala xoolihiisa dad walaalihiisa ilaahay maarata ku bixiyey oo ehelkooda iyo xoolahooda u difaacay o ilaalinay ay leeyihiin walam yakun lii axadu anna qof iima jiro rajul waxaana mulasaqa xaliifa quraysh aan u dhalanin baan ahay saas darteed baan faahbabta waxaan jeclaaday an atakida inaan yeesho cindahum agtooda yadan gacan iyo abaal iyo nicmo inaan u galo ay xoolahayga iyo reerkayga ay ku badbaadiyaan oo waa ninka abaalkaa noo gale ka guda la dhaho ayaan jeclaaday rasuul allow fasadaqahu nabiyu nabiga calayh salam waa u rumeeyey wuxuu yidhi waa run buu sheegay faqaala cumarun cumarse ma qancin dacnii iga tag adrib cunuqahu munaafiqa lugunta aan jaray fainahu qad naafaqa hadda kahor hadduu muslim ahaa hadda hadda munaafiq buu noqdaye aan lugunta gooya nabiga alla ugu sii daa buu yidhi faqaala nabigaa wuxuu yidhi wamaa yudriik ninkan bedri wey munaafiq maba noqonayo maxaa ku ogeysiye lacala allah xaqiiqa inuu ilaahay ku yahay ialaca inuu soo daalacday cala ahli beder reer beder ayuu ilaahay soo fiiriyey subxaana faqaala wuxuu yidhi icmaluu maa shitum il raxmad buu ku fiiriyey iyo cayru raxma icmaluu sameeya maa shitum waxaad rabtaan fa haada aladii jara'ah imal faqad kafartu lakum baa soo maray awaani dambi ninkan bedri weeye ninkii marka cumaan xali haystay ee cumaaniga abicabdiraxmaan warkuu soo waday wuxuu ku khatimay fahaada aladii jara'ah wixii cali ku dhiirigeliyey inuu dadka uun haramsado oo uu qofku arkaba u weeraro waxaa weeyaan halkaasi ka soo bilaabatay aasle wax ka jira samale wax ka jira maleh baabu istiqbaal alkhuzaat wuxuu ku saabsan yahay istiqbaalu lkhuzaati dadka duulaanka aaday ee soo gadoomay in damaashaad iyo farax lagu soo dhoweeyo la qaabilo laga hortago xadaana cabdulahi bn abi swad qaal xadaana yaziid bnu zurayxin waxumayd bn aswadin can xabiib bni shahiidin can ibni abi mulaykata qaala ibnu zubayr wuxuu yihi ibnu jacfar radi allahu canhum wuxuu ku yidhi atadkur cabdulahi bn zubayr baa wuxuu ku leeyahay cabdulahi bnu jacfar yuu la hadlaayo wuxuu leeyahay tadkur cabdulaahi ow ma ogtahay cabdullahi bnu jacfarow id talaqaynaa cabdulahi bnu zubayr baa qaala yidhi liibnu jacfar wuxuu ku yidhi atadkuru ma xasuusan tahay cabdulahi bnu jacfarow id talaqaynaa rasuul allah <clears throat> markaan nabiga la kulannay alayh salaam ana aniga iyo wa anta adiga wa bnu cabbaasin iyo cabdullaahi bnu cabbaas waa aru dhallinyaro yar yara weeyaan dhallinyaro yar yar weeyaanoo qaraabatu rasuulillaahi ah labana waxaaba weeyaanba nabiga calayh salaam banu haashim wey oo midna waa ima adeer midna adeer ba ugu quman yahay midna cabdullaahi binu zubayr weeyaan oo nabiga calayh salaam ninay laba walaalaa ka dhasho zubayr binu cawaam aho nabiga eedadiio safyahay dhashay ayaa dhalay marka qaraabadii rasulka ala salaam ma garanaysa inaan sadexdeena ka hor tagna nabiga qaala wuxuu yidhi ibnu jacfar nacam haa faxamalanaa waana xumbaarey anihi ibna cabaas oo gaadiidkii buuna saaray midna hor buu iska saaray midna gadaal faxamalanaa waa tarakaka adigana waa kiga laga soo tegey xasuusnaa wakaa aniga labadaan xumbaarey adna kaa soo tegey hadde saddexdood ma wada qaadi karaa nabiga ala slam lama qaadi karay midna hor buu midna gadaal si isoo kala horreeyeen qal xadaana mali ibnu ismaaciil qaal xadaana ibnu cuyaynata can zuhri qaala qaala saaib bnu yaziid radi allah canhu dahabna naltabaqa rasuul allah nabiga inaan ka hor tagno ayaan u tagnay maca sibyaan anagoo caruur la soconno ilaa tariiqati alwadaac karintiisa watiska ayaa nabiga alayh salaam kaga hor tagnay kusoo dhaweeyeen nabiga markuu hijroodayna alayhi salaatu wasalaam abyaanta waxaa jirta mashhuur ah oo la yihahda nabiga usoo dhaweeyey alayhi salaatu wasalaam sixadeeda allahu aclam ma garanayo alaca albadru calayna min aniyati alwadaaci ku saabsan wallahu aclam qaar baa doodaya oo la dhinacaaba nabiga kama imaanin baabu maa yaquulu idaa rajaca min alghazwi wuxuu ku saabsan yahay maa yaquulu qofka wuxuu dhahay idaa rajaca min alghazwi markuu duulaan ka soo gadoomo oo uu ciddiisa kusoo socdo ama safar caadi ah uu ka soo noqdo ama xaj uu ka soo laabto ciddii ku soo baxday iyo magaalo